bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacnaa maa callamtana waclimnaa ma anfacnaa wasidnaa cilma qaala alimaamu abu xuseyn muslim bn xajaaj muslim washaybihi sacdiyi raximah allahu tacaala xadaanii abu daahir fii bacdi bayaan ana taqyiira imra'atihi laa yakuunu talaaqan ila biniya bayaan la caddaynayuu ku saabsan yahay ana taqyiira imra'atihi yani taqyiiru rajul ninka khiyaargelintiisa uu khiyaargeliyo imra'atahu xaaskiisa iyo naagtiisa inay dalaaq ay doorato iyo inay ninka la baaqi noqonayso ay ogolaad ay la joogayso hadduu taa khiyaar u geliyo u yidhahdo adaa wakiil baylaha haddaad isfurayso iyo haddaad maciga ahaanayso od ogoshahay inaad la noqoto taqyiidka mujaradka ah ee uu arrintaas soo jeediyey soo jeedintaasi laa yakuunu ma noqonayo dalaaqan furiin ila binniyati in ay la socota mooyeen oo marka uu leeyahay amrukii biyatiki dalaaqu kifiyatiki furriinkaadee dalaaqaadi gacantaada ku jiraa markuu leeyahay hadduu ka wado furriinkiiba markaa mumkinaayaadka dalaaquu noqona way furmaysaa laakiin hadday tahay inuu iyadoo khiyaar gelinayo arrinta iyada ku xidhan tahay meesha ku dhaqaaqdo intayn ayadoo hadalba ayna gaarin horta kelimadaasi hadalkaas ku hadlay furriin noqon maayo waxaa ku timid ayadu markii ay hadasho hadday doorato in la furo y tidhaahdo khalaas dalaaq baan doortay furriin baan doortay hadday tidhaahdo way furmaysaa gacantaada arrintaada ku jirtaa hadda isku ama suxaad u yidhaahda wakiil buu laga dhigtay ciid baa wakiil noqotay muwakilkii zawjkii buu noqday iyaduna wakiil bay noqotay wixii loo wakaashayna waxaa weeyaan in salaaxiyad loo siiyey dalaaqa iyo ku tasarufkiisa inay furri qaadan iyo inay baaqi ahaanayso ikhtartu dalaaqa bay tiraa way furmaysa maxay ku furmi waa masale kale oo culammada isku hayaan imaam maalik wuxuu leeyahay saddex dalqadood oo baahinaha abu xaniifa wuxuu leeyahy dalqa baa'ina ashaafici wa axmedna waxay waa dalqa rajciya hal dalqad bay awood u leedahay inay isu furto dalqadaasna ninkii wahay wax u dhiman inuu maaragtay awood u leeyahay inuu soo ceshado oo hal dalqada wax ku furay buu noqonayaayo inaan u soo ceshada u banaan leanna waa dalaaq wakiilkuna muwakiilkiisii intii loo maray wixii ugu yaraa ubuu ku tasarufi karaa wixii intaa ka badan awoodoo oo ma laha hal dalqadku marka awood u leeyahay juustaa marka la idlaaqo dalqada ayaduna zawjkii rajci yaa u bannaan wabucuulatuhunna axaqu biraddihina fii dalika in araaduu islaaxa marka waa dhowrkaas suuro inay taqyiirka uu ninku ku dhawaaqo iyo gabadhaba ka hadlinba dalaaq ma aha inay iyadu tiraahdo maanaad tii dalaaqi baa gacanta ku geliy haa war furiina ma rabee bannaanka igama ayaduna furiin ma dhicin inay tiraahdo dalaaq baan doortayna way furmaysaa marka dalaaqaasi intuu yahayna khilaafka fuqahada ayaa ku jira qowlka shaafici axmed baad moodaa inuu sabab ku dhow yahay qaala waxadaanii abu aahir abu daahir axmed ibnu camr ibnu sarxin ilmisriy qaala xadaanaa ibnu wahbin cabdullaahi ibnu wahbin ilmasri xaa waxadaanii buu leeya muslim sanad cusub weeye taxwiilu sanad baa la dhahaa wixii xaag ka dambeeya sanad cusub baa bilowday xarmalatu ibnu yaya atujiibi xarmadat ibnu yaya atujiibi wlafdu lah akhbaranaa cabdullaahi ibnu wahbin markaas isku imaadeen qaala akhbaranii yunusu ibnu yaziidin alayli can ibni shihaabi maxamed bnu muslim maxamed bin ubaydlahi maxamed bin muslim bin cubaydillahi bn shihaab zuhri akhbaranii abu salama ibn cabdiraxmaan bn cawf mashhuura bikunyati waxaa lay leeyahay kunyadiisaasaa magac u ah wqiila ismhu cabdالlah wqiila غayra dalik ayb abaranii abu slmة abu slm bn cabdالرaحman bn cوf الزhri أna caaئiشhaةa radي الlah canha um الmuminiin qaalad waxay tihi lama umira rasuul الlah rasuulki ilaahi salى الlahu عalيه wasalam markii la amray bitakyiiri aswaajihi haweenkiisa inuu khiyaar geliyo oo inay mixiisa ahaanayaan oo alla iyo rasuul iyo daarul aakhre ay dooranayaan iyo inay adduunyada iyo ziinadeeda iyo ay rabaan oo markaas la sii daynaayo meeshay u doonaan ninkay ka helaayan ha ka helaaneen labadaa midun in la khiyaargeliyo aayadaha qur-aanka ee soo socda wey markay soo degtay badda abii aan ugu bilaabay bay leedahay takhyiirkii takhyiirkii aan ugu bilaabay nabiga marka qisooyinku waa qiso isku xidhan qiso isku xidhan weeyaan haweenkii nabiga calayhi salaam markii xoogow ay keeneen nabiga calayh salaam inay ilxaaxiyaan oy aalo weydiiyaan oy nafaqo iyo ziyaadatulmaal weydiistaan arrintaa nabiga calayh salaam diilaa waxa la yidhahduu sameeyo bilku yuu ka fogaa yuu ka dhaartay oo ka maqnaa kadib bishii kadib baa aayaadkan takhyiirka soo degeen oo la yidhi haddaad adduun iyo xoolo iyo zakrafa rabtaan waa idin furayaa soo diyaargarooda markaa ninkaad guursanaysaana xoolo u rasanaysaan ogaansada haddii kale aad nabiga iyo ilaahay rasuul alle iyo rasuulka akhra rabtaanna waxaa weeyaan sidaasa u wanaagsan gabdhaha muxsinaadka taas markaa sidaasay ku timid maxaa horraysay in ayagu ay nabiga calayh salaam culay saareen kadibna ay nabigana calayh salaam uu caroodayoo uu sameeyey cusla oo mari doona qisadaas aad u fara badanoo musanifku soo celcelin laba xadiioo xadiiu cumar istidlaalka baabka ah iyo xadiisu caaisha oo istishhaada labadaa xadiis baa ku imaan kusoo wareegaya marka caaisha radi allahu canha buu nabiga ku bilaabay marka khiyaar geli markeliya nabiga alai slam odankaada waxay leedahay bada'a bihan ugu bilaabay kow oo uu yidhi arrintaasaa jirta jirtae miduu dooro fa qaala nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaamay ahayd caaisha gabar yar oo laga yaabo inay khibrad la-aan iyo ilduufku ku dhaco oo xoogow ay dhallinyaragama qaado iyo fudeed iyuu nabiga calayhi salaatu wasalaam naasixun amiin buu ahaa reerkaa ree abuubakarana nabiga calayh salaam ise isku hayeen saaxiibkii iyo sadiiqiisii iyo saaxiibkiisii bilqaad ayaa gabadha dhalay ayaduna nabiga calayh salaam haweenkiisa ugu jeclaa balay dadka ugu jeclaa in markaa ay fududaato tirado nafteedaan doortao furiin baan doortay ayuu ka baqay nabiga calayh salaam marka xogoo aqli celin uu sameeyey fa qaala wuxuu yidhi innii daakirun waxaan sheegayaa laki adiga amran amar baan kuu sheegi falaa calayki korkaada ku dhibi mahayo alla tacjali inaadan degdegin inaadan degdegin oo aad iska deganaato si tartiiba mawduucan ooga baaraan degto wax darar oo culeys oo kuu haya meehe ma jireen laa tastacjili ha degdegin wey xataa tastaamili ilaa aad kala tashato abaweynka labadii ku dhashay aabbaha abubakar iyo hooyada umurumaan ilaa aad kala tashato tira warkanaa soo dhacay maxaynana tahay ilaa aad ka tiraahdo ha degdegin buu nabigu alai salaam yihi qaalad caaisha marka waxay gabadh dakiyadoo caaqilada arrinka way fahantay iyo hadalka nabiga calayh salaam meesha uu daaran yahay waxay garatay in nabiga calayhi salaam uu ka baqaayo inay degdegto xagga kale ay doorato nabiga qaalad markaase waxay tidhi qad calima waa og yahay nabigu anna abawaya labadeedi dhashay lam yaquunaa inaynan kollaba ahaynaynin liyamuraanii kuway aamra bitilaaqihi furiinkiis in nabiga aan faaruqo oo hadduu saa ku yidhi aayarka kaba soo tagay inaynan kollaba dhehaynin ayuu nabigu ogyahay calayhi salaam oo labadii dhasha ay ugu naseexeen nabiga calayhi salaatu wasalaam miciisa hafaaruqid inay dhahayaan ba iyuu ogyahay qaalad waxay tihi uma kadib qaala wuxuu yidhi aayaddan iyo qur-aankanuu ku dila uma qaala nabiga alayh salaam ee qaraa uma qaala nabiga alay slam wuxuu yidhi ina allaha caza wajal qaala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nabigow qul liaswaajik nabi muxamadow sala allah alay ali wasalam nabiganow qul liaswaajika waxaad ku tiraahdaa haweenkaada qabto sagaal bay marka aheen in kuntunna haddii aad tihiin turidna alxayaata adunyaa noloshan dhow ee adduunyada kuwa dooniya birbirkeeda wasiinadaha quruxdeeda iyo sakhaarifteeda iyo xoolahaa haddaad rabtaan nabi maxamed reere adduun ma aha adduunna intii dahab wax kastaa lagaga dhigay yuu diiday aniga adduun maxaa noo dhaxeeyuu yidhi waa iskaga haajiro waa daayey wixii gacantiisu soo galoo dhanna inuu bixiyuu jeclaa rasuulka calayhi salaam markaad adduunye raadis tihiin fatacaalayna ku dhakaale tacaalayna macnaha meelkub loogama yeelaya waxaa weye aqbilna waxdarna dhagaysta wey umatickunna waa ina furaya nin raaxina mataacu dalaaq famaticuhuna cala almuusici qadaru cala almuqtiri qadaru haddii la furaya haweeneeda xogowbaa alaabadeedii waxbaa loo dhiibi waxbaa la siini umatickunna waa ina raaxinoo waa in alaabtiini iyo matcatu dalaaq waa wa usarixkunna waana ina furayaa saraaxan furihin jamiila qurux badan si quruxsan baan idin furiya kaalay oo haddaad adduunyo raadis tihiin oodan qaltaa ku jirtaan oo wax awooddeeda aan ahayn aad raadinaysaan si aadaa u raadsada uga kaarada ilaahay wa in kuntunna turidna allaha wa rasuulah haddaad alla iyo rasuulka raadinaysaan oo doonaysaan wadaar alaakhira iyo daartii aakhire ee jannada iyo wanaaggeedii oo intaad noqotaan ummahatulmuuminiin aad rasuulka ku sawirtaan oo aayaadkii iyo waxyigii ku soo dhegaayeyna aad gacanta ku dhigtaan nabiga calayh salaam ku xidhantaan meeshuu mara la martaan daarul aakhirana janaad la gelaysaane sa haddaad dooranaysaan fa ina allaha acadda lilmuxsinaati min kuna ajran cadiim kuwiinaas muxsinaadka ee wanaagga sameeyey samafalayaasha ah ajir cadiima ayuu ilaah u diyaariyey oo janna marka taas labada mudun doorta ku dheh ayadaas kudul akriyay caaisha haweenkalo dhan waa kudul akriyay caaishuu ka bilaabay caaisha afeeftaan ugu horraysiyey wuxuu yidhi ka fiirso adegdegi qaalad waxay tiri caaisha faqultu waxaan idhi markaan aayadihii dhegaystay fii ayi haadaa arrinkaas keebaan astaaminu kala tashan abawaya laba idhasha yacni takyiir inaan macaada ahaado iyo inaan aan kaa tago ma arrinkanaan maanta labadayda waalid kala tashanaya arrinta labada waalid ooma taal waa ii caddaay oo wax waadixa waddada saxda ah ee wanaagsan ee adduunya akhrada iigu fiican way ii muuqataa fa innii uriidu allah ilaahay baan doonaya warasuulahu rasuulkiisaad doonaya wadaar alaakhira daarta aakhiraad doonaya adduun iyo waxeedoo dhan baa idhaaf nabi maxamed baadaan haysta calayhi salaatu wasalaam aakhirana aan daartu jannada la gelay tanaan doortay bay tiri qaalad waxay tiri uma facala marka caaisha radia allahu canha waa gabadh toddobiyo toban jir sideed toban jir meelahaas wey leanna aayaat taxyiir sanata tisci bay soo tagtay buu lehay xaafid marka caaisha markuu nabiga dhimanaya sideed toban jirsay qaalad waxay tidhi uma facala wuxuu ku sameeyey aswaaju rasuulilah haweenkii nabiga calayh salaam uma facala aswaaju rasuulilah haweenkii nabiga waxay sameeyeen sal allahu alay ali wasalam mila maa facaltu saamiya yeeloo kale midda haweenkao dhan buu wadamariyey ayaguna waxay dhaheen waxaan dooranaynaa allah wa rasuulahu wadaara ayaan dooranaynaa marka mujaradkaas ikhtiyaarkaasi dalaaq ma noqonin ayaga hadday nabigaba doorteenna dalaaq ma jiro tii kaleoo dalaaq ahaydna kubaynan hadlinoo hadday dhihi lahayn dalaaq baan dooranay hurriin ku imaan lahaa qaala xaddaanaa sulayd ibnu yunus qaala xaddaanaa cabaad ibnu cabaad can caasimin ibnu sulaymaan alaxwal can mucaadata mucaada binti cabdillaahi alcadawiya radia allahu canha taabiciya can caaisha radia allahu canha um lmuuminiin qaalad waxay tiri kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa yastaadinunaa kii idan naga weydiisto naga idan qaata idaa kaana fii yowmi almar'ati hadduu yahay xaaskiisa mid kamida mina nagamida maalinteedii hadduu yahay idan buuna weydiin jiray oo kuwa kalu idan weydiisan waxaajeeda midda uu habeenkaa gurigeeda maalinta uu ku qoran yahay yuu idan weydiisan inuu kuwa kale mid kamida uu aado bacdamaa nazalat markay soo degtay kadib turjii man tashaau minhunna wa tuwii ilayka man tashaa midaad rabtada dib baad iskaga dhigi kartaa taa waa soo dhawaysan kartaa waxay soo degtay oo nabiga qismadii iyo qaybintii waajibkeed lagaba kor yeelay oo ilaahay ugu waasiciyey miduu rabana inuu iskaba dhaafi karo ta uu soo dhawaysan karo maca daalika nabiga akhlaaqdiisa wanaagsaneed iyo xusnu macsharihi macaamala wanaaggiisii iyo camalan biqowlihi fii cumuumi qowlihi wacaashiruuna bilmacruuf asagoo ku dhaqmaaya ayuu haddana idan weydiisan jira oo dhihi jiray gurigaasaa aada hebleen ma ii idmaysaa faqaalat lahaa mucaada mucaada caaisha waxay ku tiri markay u sheegtay famaa kunti maxaad taquuliina dhihi jirtay lirasuulilah nabiga calayh salaam maxaad ku dhihi jirtay ila staadanaki markuu idanku weydiisto markuu idanku weydiisto kudh heblaan aadi guriga heblaan aadaya adigu maxaad dhihi jirtay qaalad waxay tiri kuntu aquulu waxaan dhihi jiray in kaana daaka hadduu yahay arrinkaas daakana waxay ku wadaa tafwiidkaas oo yani e, e, alirjaa waliiwaan inaad middaa rabtana dibdiisa middaa rabtana aad soo dhawaysan karto arrinkaa hadduu ilaya ay mufawadun ilay aniga haddii la ii idankayga ogolaanshahayga aniga ay ku xidhan tahay lam uuhir dooran maayo axaddan qofna calaa nafsi nafteeda dooran maayo qasdiis ah, haddaan arrinkaa aniga weydiisayoo aniga tafwiidisay oo aan tala ku leeyahay oo maxay kula tahay nabi allow naftayda qof kale ka doori maayo marka waxaa la yidhaahdaa min xusni alfaad alfaadda iyo erayada wanaaggooda ay caaisha eedeysatay mayna dhihin ma ii idmi maya laa aadanu ma idmaayo mayna dhihin ee waxay tidhi lam uutira axadan cala nafsi iihaar bay ka hadlaysaa masalatu iihaar hadday timaado wixii ani lahaa iyo habeenkeygi iyo bayladeygii unsigaygii waheshigaygii in mid kale loo dooro maya bay ku leedahay nafteeda lafteeda aniga ayaa la rabaa bay qof kale nafteeda oga doori maayo waxaan heli maxaa yeelay arrinku ma aha masalatu muxuu ahaa shahwe iyo tamatuc iyo waxyaalahaas insaanka dariisadiisa ku abuuran arrintaa caaisha kama hadlayse ma aha waxay ka hadlaysaa waxay rabtaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillaah inuu maceeda baaqi ku noqdo qasadkii inteedii si ay oga faa'iidaysato la joogidiisaasa raxmad ah waqaariya sakiina ah iimaaniyaadka ku siyaadaya cilmi iyo macrifo aqoon bay ka helaysaa khayrka inta uula joogay khayr badan oo adduunya aqara bay ka marka xaggaasay u jeedaa waana sida uu ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa markii nabiga caano cabbaaya uu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaasna midiguu ka fadhiyo odayaasha ma siiyo ma ogolaanaysa inaan odayaashan aan siiyo adigaa midigta fadhiyo xaq u leh markaasu wuxuu yidhi laa ufiru suurii axadin hayri qof kale oman doonaayo aniga e, suuraka hambadaada hambadaada rasuul allahu hambadaada qof kale oman doonaayo buu maxaa hambada nabiga cala salaam ma aha caano kelioo laska cabaayee waxaa weeyaan baraka la socota barakaa la socota halkaasay fiirinayaan saxaabada nabiga sala allah alay wasalam qaala waxadatanaahu alxasan ibnu ciisa qaala akhbaranaa ibnu mubaarak cabdullahi ibnu mubaarak almarwasi alxandari qaala akhbaranaa caasim caasim ibnu sulaymaan alaxwal bihada lisnaad naxwan ibnu mubaarak baa mutaabacinaya sanadka hore soo marray ninka la yidhaahdo cabaad ibnu cabaad buu mutaabacinaya laakiin mutaabacadan ayada xagga sanadka iyo xagga matriga matriga waxaa weeyaan waa naxwuhu iyo milahu maaha milahu iyo naxwuhu way kala duwan yihiin isilaaxa muxadiqiinta haddii uu yihahdo naxwuhu qofka wax mutaabacinaya wuxuu leeyahay xadiidkaa xadiid lamid ah xagga macnaha laakiin alfaadu way kala duwanaan kartaa laakiin milahu haddii uu yidhaahdo xadiidkaa mid lamida lafdan wa macna intaa markaas weeyaan qaala xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaal akhbaranaa cabtar cabtar ibn alqaasim azubaydi cabtar ibn alqaasim azubaydi dadka muqiliinta abuu ka mid yahay haddana muhmalka la yidhaahdo nacam waxaa jira mubham musalaxa markii laga hadlaayo mubham iyo muhmal baa kala jira muhmalka waxaa weeyaan waa magaca mujaradka ee calamka ah oo waxaaba iyo kunye iyo laqamin ayla soconin baa muhmal la yidhahdaa ka caliyin wa muxamedin wa cabtar wakada markaa wuxuu baagay in la ogaado aabihii iyo nisbadiisii waxsaas oo kalea amaa mubhamku waxaa weeyaan magacba lama sheegin rajul iyo imra'a iyo yaa sheegay iqa iyo waxbaa la sheegay marka waa mubhamun maa fiihi raawin la mubsam cabhar bn qaasim الzubaydi can ismaaciil bn abi khaalidin can الshacbiy camr bn sharaaxiil الshacbi alxilyari can masruuqin ibn اlajdaci alkuufi almadani qaala wuxuu yidhi qultu licaaisha waxaan ku yidhi radi allahu canha qad khayaranaa rasuulullah rasuulki ilaahi calayhi salaam baa khiyaarna geliyey qaala caaisha waxay tidhi qad khayaranaa rasuulullah nabigaa khiyaarna geliyey falam nacuddahu kumaanan tilinin oo kumaanan xisaabin omaanan arkin dalaaqan furiin ah, khiyaarkaasuu nabigu yidhi khiyaar baa leedihiin wax dalaaq la yidhaahdo oo dalaaqoo lagu xumbaaray ma jiro dalaaq ma aha kol hadday gabdhiina ay doorteen nabiga hadalkiisaas horena dalaaq ma noqonayo ikhtiyaarkay nabiga doorteenna iyaduna kasii fiican ayaduu markaa ay oo nabigay sii doorteen calayhi salaatu wasalaam oo iyaduna dalaaq ma aha halkii xaale uu dalaaq ku noqon lahaana ma dhicin ma dhicin waa inay dhahaan annaga naftaada aan dooranay dalaaq baan dooranay iyo arrintaas ma dhicin qaala waxadaanaa abubakr bn abi shayba ah, islaamo caamiriya kilaabiya la yidhaahdo ayay dhahaan qaarkood sheegaan xadiidku afar daciifa kusoo arooray inay marka ay tiri akhtaaru qowmi ah, qowmkeygii baan dooranaya markaasay tagtay oo aabbaheed baa adhiga raaciyo way waalatayo neef gumaysi u daba socotaydaa meelay gashay lama arkido meeshaas ugu dambaysa xadiid daciifa jira wuxuu soo oranaya sagaalkii nabiga calayh salaam uu qabay sagaalkaba waxay doorteen rasuulka sala allahu calayh waali oo waxay dhihi ana shaqiya warkaa waxaana war daciifa weeyaan qaala waxadaana abubakr bn abi shayba xadaana cali bn musir can ismaaciil bn abi khaalidin can shacbiy camr bn sharaaxiil can masruuq bn lajdaci qaal maa ubaalii u aabayeeli maayo buu yidhi masruuq khayartu imra'atii naagtayda ama xaaskayga khiyaar gelinaya waaxidatan hal mara inaan khiyaar geliyoon dhaho khiyaar baad leedahay ow miatan ama boqol jeer ow alfan kun jeer bacda an takhtaaranii kol hadday idooratay yacnii ikhtiyaarkan aan ku hadlay jiradiisa ha yaraata ha badnaatee wax danoo kale ahay iyo saamayn ay leedahay ma jirto kolba haddii ayada idooratay dalaaq ma dhicin wey macnaha saas wey mubaalaqo uga wadaa tirada mubaalaqo ka wadaa walaqad sa'altu caaishata weydiiyayoo faqaalad igu tiri qad khayaradaa rasuulullah nabigeena khiyaar geliya calayhi salaam afa kaana dalaaqa manfuriin buu ahaa waa maya marka kol haddiiba naagtii ay ninkeedii dooratay dalaaq ma dhacayo furiin ma aha qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar bin daaq qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin qundar qaala xadaanaa shucba bnu xajaaj alwaasidi alcataki can caasim bn sulaymaan alaxwal can shacbiyi caamir can masruuqin can caaisha ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam khayara nisaa haweenkiisiibuu khiyaar geliye falam yakun dalaaqan furiina ma noqonin sababta keentayna waa arki doonaa inuu ay nabigu halkaas gaarsiiyo waxadaana isxaaq bnu mansuur qaal akhbaranaa cabduraxmaan cabdiraxmaan bnu mahdiy can sufyaan bni saciid bn masruuq ahawri can caasim alaxwar ibnu sulaymaan waismaaciil bn abi khaalid can shacbi can masruuqi can caaishata radi allahu canha qaala khayaranaa rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam nabigaana khiyaar geliyey fakhtarnaahu asagaan dooranay falam yacudahu dalaaqa khiyaarkaas iyo takyiirkaana dalaaq kumuna tirinoo kuma xisaabin qala wxadaana yaxya binu yaxya abubakr bin abi shaybat abu qurayb maxamed bin cala alhamdani qaala yaxyase wuxuu yidhi ahbarana lafd ibaar waa siyaq min siyaqi ada ka mida wa qaala akharaani xadaanaa waa kasii fiican abu muxaawiyata maxamed binu khaasim adariir can acmar sulaymaan bn mihraan abu maxamed alkuufi can muslim muslim ibnu subayxin abu duxa buu bushuur ku yahay kunyadaasu bushuur ku yahay abu duxa magaciisana muslim baa la dhaha ibnu subayx can masruuqin ibnu lajzacin abu caaisha can caaisha um almuminiin radia allahu canha qaalat xayaranaa rasuulu llah nabigaana khiyaar geliya calayhi salaam inaad maciga aanaysaan inaayna furi mid doorta fakhtarnaahu isagaan dooranay calayhi salaatu wasalaam waana ilahay baa waafajiyey towfiiq wey ilahay baa waafajiyey maxaa yeelay karkaarkay gudbi gaareen laakiin ilahay baa sawaabka waafajiyey towfiiqu min allahi buu ka ahaaday falam yacdudhaa kuma tirinin calayhi salaam oo kuma xisaabin calayha shaya waxbana uxisaab waxba kama soo qaadin dalaaq ma noqon bal haddii ayadii doorteen وxadثnي abu رaبيع الزهراني سuلaيmاn qال xadثna إسماعيل بن زكريا qال xadثna الأعمى سuلaيmاn عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن أسود بن يزيid النخعي asaguna walaalana ma aha ugu wartiba isku yihiinba can caaisha radi allahu canha labadaba ma yaziid naqci baa isu dhahaa wa can ilacmash isaguna wa can ilacmash wuxuu ka wadaa ee waxadaanaa ismaaciil bnu zakariya wa qaala ismaaciil bnu zakariya xadaana acmash oo kale ismaaciil ibnu zakariya riwaayadahan acmashu ka wariyey tan labaadna waa can alacmashna tii hore bay ku cadfan tahay isaguna can muslim oo riwaayatu acmash ninka la yidhaahdo ismaaciil ibnu zakariya riwaayadiisa uu sheekiisa acmash ka warinaya wuxuu leeyahay laba sheekh midna waa ibraahim annakaci midna waa muslim ibnu subeex intaa buu ka rabaa inuu kuu xoojiyo can masruuqin can caaisha bimilihi kaa hore wax lamida lafdau macna qaala xadadana zuhayr bnu xarb abu khaytamata lisri qaala xadadana ruux bnu cubaada قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مشهور بكنيته waa naadir baa magaciisana oo magaciisa la sheegay naadir wey abu zubayr kunyadaasu caan ku yahay moxamed bn muslim can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhuma qaal dakhala abu bakr baa soo galay yani dakhaladaasi weli ma gelin qaarada dukuul oo araada an yadkhul aad ku qadaraysaa weli ma soo yastadiru calaa rasuuli illaah asagoo idan weydiisanaya nabiga inuu usoo galo yuu daydkii buu adduunkaa soo galay wali laakiin gurigii nabiga ku jiray masoo istaahay masoo gelin idan buu weydiisanaya fawajada annaasa wuxuu arkay dadkii oo juluusan fadhiya rubaabihi nabiga albaabkiisa oo idan wada sugaaya lam yuudan liaxadin midun qofna looma idminu minhum dadkii ka mida ah. qaala wuxuu yidhi faudina liabi bakar baa loo idmin abubakar ma dadkii kaluu lamid yahay lamid maaha dadku waa darajaad waa kala duwan yihiin waa kala saamayn badan yihiin waa kala jecel yahay nabiga sala allah alay wasalam marka abubakar ayaa soo istaagay udran abubakar fadakala waa soo galay uma aqbala cumaru cumar baa haddana soo qaabilay fastadara idan u weydiisa fagu idna waa loo idmay oo dadkii dowladda islaamka hogaankeeda hayay weeye nabiga garbaha ka taagna wasiiraa rasuulillaah rasuulka labadiisa wasiir wey sala allah aleyh waalih wasalam dadku waa caam ya khaas dadkii khaaska ha wey ee shaqada nabiga calayh salaam iyo talada nabiga iyo shuurada nabiga calayh salaam iyo waxyiga nabiga hirgelintiisii tanfiidkiisa fulintiisa saldana awood dowladeed marka laga hadlaayo ragga u taagan bay ahaayeen faudina lah waa loo idmay fawajada nabiya sala allah calay wasalam cumar wuxuu helay nabigoo jaalisan fadhiya xawlahu jaalisan fadhiya xawlahu xaalay gaarigiisana nisaa haweenkiisa fadhiyaan waajiban xaala kownihi nabigu uu yahay mid murugsan oo saakitan aamusan nadar waajib waajib waxaa weeyaan waa qof walbahaansada murug iyo kacaba ay ka muuqato sukuud iyo aamus iyo foorar iyo kullidna u dheehi marka nabiga calayh salaam haweenkii oo gaaro ka fadhiya asagoo uu yahay waajiban mid nuugsan saakitan aamusan umbaa cumar u arkay qaala faqaala wuxuu yidhi cumar radia allahu canhu nabiga murugtii ku jirtay buu dabcan inuu ka farfuro oo xoogo walbahaarkii uu ka yarbixiyo waana arrin wanaagsan qofka saaxiibka ah oo walbahaansa haddaarato in dayda inaad u yarsheekayso ka saarto waxyaalo u tusto faqaala wuxuu yidhi cumar laa aquulanna waxaan dhihi oo dhahayaa shayan wax baan dhahaya udxiku nabiya nabigaan kaga qosrisiiyey sala allahu calayh wasalam wax nabigaan kaga qosrisiiyaan sheeg laakiin waxa uu sheegayo nabiga kaga qosrisiya wax runa weyaan marka dadka ka qosrisiiyeyso ee mudaacabo iyo misaax iyo xoogow kaftanahoo looga jeedo in dadku ay futuurka iskaga saaraan futuurka iyo nafsiyaadka iskaga saaraan markaad ku hadlayso farxinayso wax runa waxaan ku hadlay inaad been meeshana aad alifso dee dadka kaga qoslaysiiso weylun lahu uma weylun xadiis baa kuso aroray aqilka dadka intuka qoslaysiin rabo been kaga qoslaysiin rabo waadi naaree uma weylun uma weyl bal waadi naara buleha war dadka qoslaysiiya markiwaad baan dhigaynaa dhahay wax been been jirin usii daaya fawajada nabiya sala allah alay wasalam jaalisan xawla afur faqaala waa ka marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow low ra'ayta binta khaarija gabadhuu ina khaarija habaad arki lahayd khaarija binu zayd zaynab low ra'ayta binta khaarija haddii islaantaan qabee ina khaarija ahayd haddaadna arki lahayd sa'alat min xilli ay weydiisatay an nafaqata nafaqa oo fa qumtu ilayha aan u istaagay oo fawaja'tu aan ku dhuftay cunuqaa dhuqunta luqunta aan ku dhuftay gacantayda fee ku dhuftay intaa markuu yidhi fadixika rasuululahi nabiga xusay sala allah alay ali oo waxaa iswaafaqay nabiga waxaa ka walbahaarinaya haweenka u horfadhiyaan iyo cumar waxa uu ka cadhooday baa suuli noqoto labadaba waxay ahaayeen dalabu nafaqa biilkii baa nagu yaraaday iyo masruufkii loo kordhiyey iyo ziyaado nasiib ayay leeyihiin nabigana waxuunan haynin uuna haalan karin gacanta ku haynin bay weydiinayaan culays bay ku tahay marka way nabigu wuxuu haysto marka inay su-aalaan waa arrin markaasi culayskeedale nabiga waa ka cadhooday sala allah alay wasalam xaaskiisii marka cumar wuxuu yidhi arrintaasay qabatay ana marka waxaa sameeyey huwajaatu cunuqaha luquntaa ku dhuftay buyii ah, dhubaacayo feeg fadaxika rasuululahi baa qosla calayhi salaam qosolkaana waxay tusaysaa inay bannaan tahay inuu ninka xaaskiisa iyo reerkiisa edbiyo gaar ahaan haddii wax mukhaalafo oo deg dega ay timaado inuu markaa kula yadboodo faqaala marka dee arrintu ay howlo kala tahay oo waqti loo haysto oo tartiibaadka markaa eh, faciduuhunna wahjuruuhunna fi madaajic wadribuhun laakiin middan xaalad markaas culays ahoo soo degdegta haday tahay oo kabaarhsiis u baahan weeye oo u baahan inkaaru lmunkar wa isaalatuhu in la zuuliyo marka laba suul fadaxika faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam hunna kuwan maarata kuwanba iyaguba xawlii gaararkayga ayay fadhiyaan kamaataala saad aragta yasalnanii waxay weydiisanayaan nafaqa iyaguna nafaqay weydiisanayaan diil baa rabnaa iyo masruuf baa rabnaa iyo xulli iyo waxaasu qurxinaa rabnaa bay leeyihin bacda riwaayaat annafaqata walxulli bay weydiisteen faqaama abubakar baa istaagay ilaa caaisha abubakarna waa sii fadhiyay ogtahay abubakar baa istaagay caaisho gabadhiisii ah oo nabiga xaaskiisiia buu istaagay yajaw cunuqaas oo luqunta ka beenaya faqaama cumaru cumarna waa istaagay ilaa xabsa gabadhiisa xabseed yajaw cunuqaas oo luqunta garaacay labadii sheekh abubakar iyo cumar gabdhahoodii uu nabiga qabay calayh salaam ayay idbinayaan iyagoo xaasad xaas oo naaga oo la qabo marka aabbuhu ilmihiisu mar walbaba xataa haddii way yihiin tacdiibkoodii idbintoodu xaq buu u leeyahay kilaahumaa yaquul mid walba oo abubakar iyo cumar ka mid a ah, garaaca waxaa u sii dheer oo ay leeyihiin tas'alna rasuula allah nabigaad weydiisanaysa miya calayhi salaatu wasalaam maa laysa cindahu wuxuunan haynin qofka wuxuu hayo si waa la dhihi karaa oo waa dalbi kartaa nafaqadaadii iyo qadarkii lagu ogolaa oo haweenka kula midkaa la siin jiray macaama dadku waa kala duwan yihiin waxaa weeyaan qof muusira qof mutawasida qof faqiira qof walbama kala yunfiq min min sacati waman qudira calayhi qof walba intuu hayo ba ilaahay siiyey marka nabiga wuxuuna haynin miyaad weydiinaysaa ixraaj ka daran iyo xanuun ka daran male oo gacan waxba ku haynin haddii lagu yidhahdo haya waxaas laga rabaa faqulnaa waxay yidhaahdeen wallahi baan ku dhaaranay laa nas'alu rasuula allah rasuulka weydiin mayno calayhi salaatu wasalaam shayan wax ah. abadda weligaanu laysa cinda ogtiisaan ahayn dib damba u weydiin mayno bay dheheen ku calaacaleen uma ictazalahunna markaasaa waxaa timid iilihii hilibku ka dhaartay ictazalahunna nabigu waa ka fogaaday shahran bil buu ka fogaaday aw beri oo bisha ku dhammaatay uma naزlat calayhi hadi aaya aayadda soo degtay aayadda hadala soo degta aayadu takhyiir yaa ayuha nabiy qul liazwaajika xataa balaqa lilmuxsinaati min kuna ajran cadiima marka aayad takhyiir baa soo degtay qaala fabada bicaaisha caaisha ku bilaabay nabiga calayh salaam takhyiirkii faqaala wuxuu yihi caaisha ha degdegin yaa caaisha inii uriidu waxaan dooni an acridu calayki inaan kuu bandhigo amran amar uxibu aan jeclahay allaa tacjalii fiihi inaada ku degdegdibo go'aanka xataa tastashiirii ilaa kala tashato amaweynka labada ku dhashay qaalat waxay tihi caaisha wamaa huwa yaa rasuul allah rasuul allah muxuu yahay fatalaa calayha wuxuu ku bilaaqlay alaaya aayaddan taxyiirka ilaaya rasuulka iyo nabigu aakhira rabdamisa adduunya rabta qaalat waxay tihi afiika maadiga iyo miciyadaada iyo kula noolaashahaada yaa yaa rasuula rasuul allow astashiiru kala tashan abawaya labadii dhashay waxsabadiyaho xag adiga rasuul allah iyo adduun miyaantaas garab dhigo aan aabaha iyo hooyada kala tashanoo xaggaas miyaad u astashiiran way bal akhtaaru allaha ilaahay baan doortay wa rasuulahu baan doortay wadaar alaakhiraan doortay wa as'aluka waxaase ku weydiisanaya naga allow way dhacday iyadoo ikhtiyaarkeedi da imtixaankana way ku baastay waxay leedahay marka xoogo qiiradii masaydka haweenka galay kuwa kale rabtaa karkaadka inuu wareego oo shib laga dhaco caaisho waxay tiri ayaguna marka mid ka mida ah ay laga yaaba inayna meesha bannaysaba xisaabta usoo yaraanto wa asaluka waxaan ku weydiisanayaa allaa tuqbira imra'atan ha u sheegin aad u sheegin islaam min nisaaika haweenkaada ka mida biladii qultu waxaad ihi caaisho saasay tiri haddaad tidhaahdo aniga imraacayaane mid walbaba iskeed u daa iyo maankeeda u daa ah, tubaa la dhihi karta adduun baan doorto meesha banaan karte qaala wuxuu yidhi laa tas'alunii imra'atun ima weydiiso naag minhunna haweenka ka mida ilaa akhbarta u sheegi naseexada nabiga calayh salaam ani midii tiraahdo caaisho ka warran su'aashaad u weydiiso waan u sheegayaa maxaa yeelay in allaha alle lam yabcasnii ima dirin mucamitan inaan ahay qof ku adkeeya dadka walaa mutacamitan mid ka keena tashdiidka iyo adkeynta walaakin bacatanii waa i diray mucalliman inaan dadka khayrka baro muyasiran aan u fududeeyo marka waxaan qarinaya ma jirto saraxada nabiga fiiri sala allah alay wasalam ma yaqaan wax multawi ah oo geesgees oo kada oo mujaamala ah sala allah alay wasalam shayga wanaaggaa toos ku abaarisay sala allah alay ali wasalam anigu mutacamid mihi mucamadna mihi bacani mucalima muyasira midii weyse waan u sheegaya aanidraw wixii xaqa qofka laguma raaligelinaya haweenkaada islaantaada kuma raaligelinaysid shay wanaaga oo khayra oo la imaan laheyd kumaraaligelinaysid baabun fi liilaahi ictizaali nisaa iilihii oo dhaarta ah iilahan hadda ay aayadduna ka haashay aladiina yuhiluuna min nisaain qarabusa bacda ashhur waxaa weeyaan afar bilood ama ka badan qofka hadduu ku dhaarto markaa way marka lasoo bolojoojinayo afar bilood inta ka horeysa ila lama yidhaahdo laakiin hadda waa xalif iyo dhaar uu nabigu dhaartay bil buuna ku dhaartay marka ma gaarin nisaabkii iilaha ee qofka fainfaau faina walcazamu dalaaq la dhahay ama soo noqo ama furiin gabadha fur afar bilood wax ka dambeeya weeyaan laakiin haddii bilya ay tahay haweenaydu ninkaasi maxkamadna ma geen karta qadana ma geen karto qadana ma geen karto min xaqii wey xuquuqdii u leeya tahay marka fi liilaahi waxtizaali nisaai wa taqyiirihina inuu khiyaargeliyo wa qowlihi tacaala wain tadaahara calayhi aayaddaas waa ka hadli doonaa qisadani weli calaaqala leedahay ziyaadaadna wuu la imaan doonaa qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi qaala xadaana cumar bnu yuunus alxanafiyu qaala xadaana cikrimatu bnu camaar can simaakin simaak ibn weliid way kana simaak ibn weliid alxanafi abu zamiil aw abu zumayl labada qaala xadaana cabdullahi bnu cabaas qaala xadaanii cumar bnu khadaab amiiru lmuuminiin wثani khulafaaءi الraashidiin abu xafsin radi الlahu canhu qaal lama اctazla nabiy الlah nabigi ilaahi calayh salaam markuu ka fogaaday nisaa haweenkiisii oo uu bil intuu ka dhaartay carooday uu meeshii ka galay qaala dahaltu markaa masaajidkii baan soo galay masaajidka nabiga isagoo xaafadii kore iyo cawaalidii ka yimi faida naas dadkii oo waxaan u imaaday masaajidka fafadhiyooo yankutuuna bilxasan quruura fareenayo o qof walbahaarsan oo dhulka nafaraayo oo dhagaxadda saa u tuuraayo oo gurugii walbahaar darteed yani fararo wey dadkii oo walbahaarsan oo quruuraxa saa u oo gargaraacaya nagtii oo garaac wey wayaquuluuna waxay leeyihiin dallaqa rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu furay sala allahu alay wasalam nisaa waaweynkiisi buu furay tanay leeyihin waa la walbaharsan yihin waa musibo wey xaasaskii nabiga dhammaan uu ka farxasho u wada furay aad bay ku walbaharsan yihin ummahaatumuminiin meesha ka baxeen arrinkaasay ismoodsiiyeen furiinna ma dhicin wadalika qabla an yu'marna intaan la amrin bilxijaab intaan xijaabka la amrin bayna ahayd intaan xijaabka la amrin ayayna ahayd ayb wadalika qabla an yu'marna bilxijaabtaas xogow waxaa ku jirtaa yani ishkaal ah liannahu takyiirkaas markuu yimi sanadkii sagaalaad bay ahayd xijaabkuna uu ka horreeyey oo sanadkii afaraad ama sanadkii shanaad labadaasaas ku hayaa zaynab bintu jaxshi arooskeedii waa kii aayatulxijaab ay soo degtay marka qabla an yumarna alxijaabadan waxaa waaye fiihi ishkaal faqaala cumaru cumar bnu khadaabba wuxuu yidhi faqultu waxaanin la aclamanna dalika alyowm arrinkaas la sheegaayo haweenkii nabigu uu furay laleeyahay ilaan soo ogaada wey maanta xaqiiqadeedu waan soo ogaan qaala fadakhaltu calaa caaisha caaishaan u galay buu yidhi faqultu waxaan ku yidhi ya bnata abibakar ina bakaray qad balaqa wuxuu gaaray min shaanikii xaalkaada an tuuriyi inaad dhinta rasuul allah soo maaha sala allah alay wasalam waxaad socoto ood kalulaysaba nabiga inaad dhigto oo maanta uu nabiga calayhi salaatu wasalaam mowqifkaa istaagay arrintaasaad keentay soo maaha faqaala waxay tihi maa lii wamaa laka yabna alkhadaab ah. maa lii aniga iyo maxaad u keen wataa wamaa laka adiga yabna alkhadaab cumar bnu khadaab war cumar khadaab war aniga adiga maxaad u keen keenay alayka bicaybatika midii ku khaaska heed caybada waxaa loo yaqaanaa weelash boorsooyinka iyo sanduuqyaha iyo waxa shayga alaabta khaaska ah alaabta khaaska la gashado ayaa waxaa la dhahaa cayba ayaa markaa gabadhaadii adiga aad dhashay taasaa ku gaarahe oo ku khaas orod aado canana hadaad canananaysa ama hana cananan taas horteed calayka bicaybatik orod gabadhaada ku khaaskeed xabsa aad qaala fadakhaltu calaa xabsa xabsa bintu cumar baan u garay buu ilahay cumar faqultu lahaa waxaan ku igaa xabsatu xabsaay aqad balaqa ma wuxuu gaaray min sha'rika xaalkaadii an tudii rasuul allah inaad rasuulka ilaahay aad dhibtay calayhi salaatu wasalaam wallahi baan ku dhaartay laqad calimti waad og tahay ana rasuula allah rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam laa yuxibuku inuu ku jeclayn nabigu inuu ku jecla wad ogta walow la ara ani haddaanan ahaynna hadallaqiki waa ku furi lahaa rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam aniga daraaddayduu nabigu ku kaxeerinayaa mooyeen markuu furay nabiga calay salam dalqad ku furay markaasaa cumar radi allahu canhu aad u walbaharay oo yidhi yani dambiga ma laha aniga iyo xabsa carro madax iskaga shoogayley markaasaa la yidhi soo celi gabadha xabsa iyaduna waa sawaama qawaama waana zawjadaada fi ljanna cumar radi allahu canhu daraajiina utixgeli baa yiri riwaayoon baa jira sidaas marka cumar tiibuu marka fiirinaya uu leeyahay aniga daraaqay baa yaa maaragtay iyaad ku joogta meesha walowlaa ana ladallaqakii wuu ku furi lahaa rasuulu llahi sala alla slam si saraaxa oo cad buu ola hadlaya gabadhiisa oo aan qarsooneen ah, aabbuhuna sidaasaa rabaa inuu gabadhiisa oola hadlo u canaanto uu bannaanka u soo dhiga xaqiiqada dhabteed jirto wax loo midmagoogiin waa loo moogo adila loo mogoogo guri dubis maa imaan maxaad ka faaiida gurigu mala dubi marka weligaa ha ahaado naseexadaada mid naasix ah oo cad oo bannaanka ha noqoto fabakad markaasay oyday ashad albunkaa oohintii ka daro ayay oyday hadalka aabbaheed iyo xanaanta aabbaheed bay la sii oyday faqultu lahaa waxaan ku yidhi ayna rasuulullah awal rasuulka ilaahi hadda sala allah alay wasalam qaalad waxay tiri huwa asawu fii khisaanatihi khasnadiisiiba ku jirta bakhaarka fii mashraba meesha mashrabada ah ama khisaanada iyo mashrabada waa iska bedel weeyaan khisaanatiibuu ku jira fii mashraba ku jira bedelkulli min alkulli kaydhi jira waa isku mid marka meel yar qurfo ah oo yar koraysa oo alaabada iyo biyaha iyo waxna la dhigto oo lagu yar nasto oo maqaar ahaanna aho wax la dhigto wax weyna meesha yaalloo la dhiga maba jiree ayaa yaa la yidhaahdaa mashraba la yidhaahdo ayb fii khisaanatiibuu ku jira fii mashraba ku jira fadahaltu waan u galay faidaa ana birabaaxi haddaan taan meesha degay aan u dhawaadayba rabaax baaba iga hor imaaday ulaami rasuulilaah idaa ana birabaaxi ulaami rasuulilaah addoonkii nabiga calayh salaam baa qaacidan fadhiyaa wa qaacida xaala kowni qaacidan wuxuu ku fadhiyaa calaa usufati lmashruba mashrubadaasii meesha laga gelaayo ee laga tallaabsanayo u horreysay laga geli lahaa sharaabsharadii ayuu ku fadhiyaa mudallin wuxuuna raariciyey tirjinayhi labadiisa lugood buu raariciyey calaa naqiirin ay calaa manquurin mid la qoray oo min khashabin geed ah geed la qoray oo jaraanjaraaxan loo sameeyey oo qoran yuu intuu mid ku fadhiista midka lugaha ka ritay wa huwa khashabka manquurka ah jidcun dogog wey yarqaa calayhi uu ku fuulo rasuulullahi sala allahu caleyh wasalam mashruumada uu ku fuulo markuu fuulaayo sidii jaraanjaraaxan wayanxadiru cinda inxidaac markuu soo degaayana uu kusoo dego inxadir uu kusoo dego yanzil weyaan markuu fuulaayana yarqaa miduu ku fuuli jaraanjaro marka dambe yanxadir kusoo deganayahayd halkaas waxaa marka meesha laga gelaayaba waxaa fadhiya rabaax gulaamu rasuulilah halkaas fadhiya fanaadaytu markaasaan dhawaaqayaa rabaax rabaaxow istaadin lii iida weydii cindaka agtaada aan imaadee calaa rasuulilaahi nabiga ilaahi calayhi salaam idan ii weydii fa nadara rabaaxu wuxuu fiiriyey ila alqurfa qurfadii nabiga ku jiray iyo gorofadii uu ku fadhiya yeesha taageed ayuu saa u fiiriyey uma nadar ilay anuu soo fiiriya haddana falam yaqul shayan waxba kuma hadlin waba maiba dhihin uu nabigu saa u fiiriyey soo fiiriyey uma qultu waxaan yaa rabaax ista'din lii cindaka idan ii weydii calaa rasuulilah nabiga calayh salaam fanadara rabaaxu wuxuu fiiriyey qurfa qurfadii qolku nabigu ku jiray uma nadar ilay anagu soo fiiriyey uguma idin bay ka dhigantaa weli nabigu waxba ima dhihin falam yaqul shayan waxba ima sheegin uma rafactu sawti kor sawtkeeda u qoriyay waa qaydiyay suu nabiga ii maqlo faqultu waxaan yaa rabaax ista'din lii cindaka idad iweydiii weydii agtaada saar u imaado calaa rasuulillaah rasuulka ilaahi calayhi salaam fa innii anigu adunnu waxaan u malaynayaa ana rasuula allah rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam danna inuu u malaynayo annii ji'tu inaan u imaaday min ajli xafsa ee min ajli shafaacati xafsa ay lishafaacati xafsa inaan gabadhayda xabso ka socdo ood erge ka ahay inuu ii malayn baa laga yaabaaye wallaahi baan ku dhaarteen ooma imaanin lain amaranii hadduubay aamro rasuulullahi rasuulka ilaahi calayhi salaam bidarbi cunuqihaa gabadha xabse ee asaga u qabay luqunta in jaro hadduu i amro la adribanna cunuqahaa luquntaan goynayahay wax shaqon isku leedahay ma jirto garab dhoomihii umana teeteeraayeen ayadana ooma socdeen nabiga calay salaam ha ii idmo kor buu dhawaaqay warafactu walxaal rafactu sawti aan kor u qayyibaa saa leeyahay fa awmaa ilaya markaasuu ii ishaaray rabaax aan erqah soo fur soo kor soo furbiin fadakaltu calaa rasuulilaah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u galay wahuwa mudajicun asagoo ku jiifa calaa xasiibin darin waa dalka geedka timirta la yidhaahdo caleenteeda laga laga sameeye weydal ahaan oo laga dhabay fajalastu markaasaan fadhiistay fa adnaa calayhi wuxuu isu sii duuduubay isaalow guntigiisa maradii uu nabiga u saaray u wanaa ayuu nabigu isu sii duubay isu sii daday isagoo marka hore isu dhoweeyey isu daday calayhi korkiisa isaalow maradiisii walaysa calayhi korkiisa maba ahayn hayru alizaarka ka ahayn marba waxaan ragka maruu haystay marada inu isku siidaday nabigu dab isku siidiyey waa calaysay iyo rasuulka waida alxasiiru berintii uu nabiga ku jiifay qad ahara waxay saamaysay fii jambihi dhinaciisii oo xarkay ka samaysan tahay xarkihii iyo wixii lagu sameeyey calayntaasi ama laamahaasi iyo timareedii ayaa nabiga saamaysay dhinaciisii wax firaash ah iyo wax jilicsanoo ooga xiga ma jirto dhinaciisiibuu ku hayaa markaasay ku sawirantay fa nadartu bibasari araggaydibaan waxaan saa ugu fiiriyey fii khisaanati rasuuli rasuulilah khasradii nabiga iyo bakhaarkii nabiga iyo meeshuu ku jiray yaan saa isha u fiiriyey oo haddii ay qofka aad uu raalli ka yahay ood ogtahay inuuna waxba dhibaato u arkaynin waad fiirin kartaa laakiin asalka waa inaadan guri markaa soo gasho aadan fiirfiirinin saasa asala oo adiladu ku soo aroortay laakiin cinda masaladan waxaa weeyaan wax weyn oo meesha hadda la fiiriyo oo iska reebi kama jiro inta kale cumar radi allaahu canhu nabiga calayh salaam waxdiba uma arkaayo saasaan u fiidiyeyoo fa idaa ana waxaa indhahay u qabteen oon arkay biqabdatin cantoobo wax dhan min shaciirin qabanti ah wax cantoobo dhan oo qabanti ah naxbo saaci oo biqabdatin yani kuusanoo min shaciirin naxwo saac boo dhanayii wax suus dhan oo in mar la qaado ah ayaa meeshaa ka muuqatoo raasida maxaa ka dhannaay reer maxamed sala allah calay wasalam nabiga wa milihaa inta wax dhan oo qaradan abqaana fii naaxiyati alqurfa qolkaas ayay qurfadaasi dhinaceeda in yaro abqaana way ka muuqataa oo loogu talagalay in maqaarada lagu magdiyo hadii maqaar dhaheen wa afiiqun wa idaa waxaa kaloo soo bootay oo halka ka muuqda afiiqun maqaaro mucallaqun la sursuray maqaaro la sursurayna meesha la yaallaanoo ayaguna intaa weli la magdinin iyo inta la magdiye labada waa lagu magacaabaayo qaala faibtadalat caynaaya baa shummay degdegay asracat caynaaya dumuucan ilib ayaa ka soo daatay indhahaygi waan xajin waayey uruufta nabiga uu ku nooyay asagoo khayru khalqi khalqillaahi ah iyo maanta gaaladii dhafurka xumeed barwaaqada iyo raxmad iyo naxariista maxay ku nool yihiin iyo raaxada ku nool yihiin tanaa markayaan miluuhay faqtadarat caynaaya qaala maa yukiika ya bnalkhadaab cumarow maxaa ka ohaysinayuu nabiga calayh salam waxaa qultu waxaa yaa nabiy allah wamaa lilaabki oo maxaa loo yeerin wahaadalxasiibu dalintan waa tan qad ahara fii jambika jaambidi dhinacaadi wakaas saamaysay oo waxaas ka dhigtaan la adag wahaadii khisaanatuka waka baqaarkaadi laa araa fiiha ana ku arkin ilaa ma aran waxaan yara cantoobada dhina markaaya mooyeen wadaaka qaysaru daaka caduwullaahi qaysar cadow ilaahay ee boqorkii reer room iyo wa kisraa cadow ilaahay ee boqorkii reer faaris wa kuwaa fi fimaari miraha kala duduwan iyo walanhaaro biyaha durturka ah kordelgedees kusuurta iyo maarata sariiraha faakirka ku jiifa iyo xumida iyo sabriqa iyo dahabka ay ku raran adigana sidaanaad ku nooshahay marka wax lagu ooya soomaha ciil soomaha imaam shaafici ba wuxuu dhihi jiray lala soo guuriya inuu yidhi tamuutu lusdu fii qaabaati juucan walaxmu dani taakuluhu lkilaabu wafii riwaayati adihaabu dayib marka libaaxi baa gaajo u dhimanaya hilibkii inahana ayidba cunaysa taas macnaha bayshacirkaasaawey marka nabiga calayhi salaam baa sidana ayidku gaalaga waa sidan dhinaca uu ka fiiriyey mooyee nabiga dhanka kale u ka fiiriyey qisada iyo arrinta wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala ya bna alkhadaab ah, bihimaar walanhaar wa anta rasuulullah adoo rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam wa sifwatuhu kii la doortaya ah, almustafa almukhtaar min cindi illaah adaa kii la doortay allah kiis laga doortay iyaa wahaadihi khisaanatuka faqaala wuxuu yidhi ibnu alkhadaab masaladaadi waa sabxaankaada faqaala nabiga wuxuu yidhi ibnu alkhadaab cumarow alaa tardaa miyaadan raadi ku ahayn an takuuna lana alaakhira inay aakhira noo ahaato walahum ayaga gaalada addunya ay u ahaato adduunya u mooyaan aakhira waxba kagama horreeyo oo sijru lmu'min wa jannatu lkaafir baa la yidhahda adduunyada mu'minka xabiskay ku tahay markay jannada iyo nicmada iyo barwaaqada soo socoto u heli doono markii la fiiriyo qoraxdan iyo gaajadan iyo warbahaarkan iyo burugtan iyo waxan xabis bay ku tahay gaabkuuse jannay u tahayoo foolxumaa ka dambaysa sagiga naar iyo cadaab marka in annagana aakhara ay noo sugnaato ayagana adduunya u sugnaato miyaana raalli ku ahayn qultu balaa yaa rasuul allah raalli baan ku ahay alaakhiratu ah, khayru laka min aluulaa oo kale qaala wuxuu yidhi dakhaltu calayhi waan u galay nabiga calayhi salaam xiina dakhaltu markaan u galay waana araa anuu arkayo fii wejhi wejihiisa alqabaq caraa wejihiisa ka muuqatay oo uba duuduubay u isduuduubay ku arkay faqultu waxaan yaa rasuula allah maa yashuqu calayka maxaa ku dhibaaya min sha'nigiisa haweenka xaalkooda maxaa soo dhibi ardullaahi waasica weeyaan rasuulka ilaahay baa tahay haweenka maxay ku murginayaan fain kunta haddaad tahay dallaqtahunna kii fura haddaad furto fa ina allaha ilaahayba macaka macadood ku ayidaya wa malaa'ikatahu malaa'igtiisibaa ku ayidi wa si khaasa ah, jibriil wa miikaaiila miikaa'iil waana aniga cumar iyo abubakar wlmuminuuna macaka intaa macaadi weeye maxaa haweenkan aad kaga walbaharaysaa hadaad furto ilahay baa macaada oo malaa'igta macaada oo muminiinta macaadeen kula jireen wa qallamaa takalamtu qallamaa takalamtu waxaa yar inaan hadlo wa axmadullahi ilahi baan ku mahadinayaaye waase jumla muctarida wuxuu leeyahay mar allaa markaan hadlaba khayr baan rajaynayaa hadalladaydaasi inay waafaqaan waxyiga inay waafaqaan baan jeclahay oo sawaabka ay waafaqaan ayaan rajaynaya alxamdulilah marka dambe wuxuu leeya ilahay baan ku mahadinoo niyadeedii ficlii ilaahay waafajiyey oo waafajiyey oo hadalladii ku hadlayna aayado quraan kuso degey muwaafaqaadka cumar baa la dhahaa waqalamaa takalamtu inaan hadlaaya axmadulah ilahay baan ku xamdinay bikalaamin inaan ku hadlaaya ilaa rajowtu waxaan rajaynayaa an yakuuna allahu inu ahaado yusadiqu kii ii rumeeya qawliya hadalkayga alladii aquul hadalkan ku hadlayo ilahay ii rumeeyo oo inuu ilaahay miciisa yahay ayaa maaragtay yaa raba rajay jirtaa raja kaga ayib wanazala hadi alaaya soo degtay aayatu takyiir aayaddii takyiirka soo degtay ah, casaa rabbuhu aayatu takyiir waa soo maray tanna marka macnaahaan iyaduna waxaa weeyaan qisadii horey la socotaa inkastoo ay kala suurada yihiin tii horena suurat alaxzaab ay ahayd tanna suurat taxriim haddana arrimihii siyaaqu isku hal meel mawduuc uga hadlayaan casaa rabbuhu nabiga calayhi salaam rabbigiisa wuxuu xaqiiqo ku yahay in dallaqa kun hadduu ina furo an yubdilahu inuu ugu badlugu bedelayo aswaajan haween khayran minkum inaga khayr badan dadkii uu hadlay cumar radi allah canhu waxad waafaqaadka cumar way fara badan yihin ah, kuwa inaga khayr badan ilahay ugu bedelaya oo nooc kastaba isku yahay iyo muslimaada muminaada qaanitaada haddana fayibaad iyo intaba ah wa in tadaaharaa calayhi ayaduna kisaskiibay ah, kamid caayadihibay kamid ahayd hadday isku kaalmaystaan calayhi nabiga dushiisa caaishe iyo xabsi iyo oo malabkii masaladii malabkala waxyaalihi o dhan baa isu so wain tadaaharaa calayhi fa in allaha huwa mawlaah <clears throat> ilahay baa mawlihiisa hadday iyagu iskaashaambuursadaan oo nabiga iskukaashaambuursadaan calayhi salaam fa in allaha ilahay baa mawlaahu nabiga mawlihiisa gargaarihiisa jibriilu wa saalixu lmu'miniina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir inta waxaa weeyaan aahir bay u yihiin muciin ay u yihiin wa kaanad caaisha waxay ahayd bintu abibakar wa xafsatu tabaaharaani labada si gaarahayd isku gaashaanbuursadeen haweenka kalena ka dhaadiciyey nabiga calayh salaam dabagaladii ku sameeyeen malabkii uu cabay ee ku soo cabay cinda zaynab aan ka reebno oo ka goyna yidhi tabaahuraadka kaa weeyaane xabse iyo caaisha hogaaminayey tabaaharaa calaa saa'iri nisaa'i nabiy haweenka nabiga dushooda kale ayay isku gaashaanbuursadeen oo faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuul allah adallaqtahunna marka qisadii hore la socotaa markaa nabiga calayh salaam uu la hadlay oo ku yidhi oo nabigu u dabcay yaa waxaa ku yidhi nabi allah haweenka miyaad furtay warkaasaa yaalla oo masaajidkii saxaabada wada oorayaan murugtaasaa taalla haweenkii ma furin furin ma dhicin qultu yaa rasuul allah inii dakhaltu lmasjida masaajidkii soo galay wlmuslimuuna muslimiintu oo yankutuuna bilxasa oo ka garaacaya darteed yaquuluuna weli allaqa rasuululahi rasuulka ilaahi waa furay sala allahu alay ali wasalam nisaahu haweenkiisii afa anzilu ma degaa wa ukhbiruhu muu sheegaa annaka adiga lan tudalliquhunna inaad haweenkii furin lan tudalliquhunna inaadan furin muu sheegaa qaal nabi wuxuu nacam ishiid haawi haddaad rabdoorada u sheeg falama zal kama zuulin yuxadiuhu nabigeena u sheekeynayo xataa taxasara alqadabu carada ilaahay ka faydantay can wejhi wejigiisa oo wejigiisa nabiga calayh salaam wixii ka muuday wuu isu bedelay iftiin iyo nuur xataa kashara ilaa uu nabiga ka dhowla cadeeyo fadaxika uu ka qoslay weligu waan ka qoslaysiiyey buu leey wa kaana min axsani innaasi dadka midka ugu wanaagsan buu ahaa nabigu calayh salaam faqran ciridka nin cirid quruxsan oo cirid wanaagsan buu ahaa oo jamiilu faqri ah ayuu ahaa rasuulka calayh salaam intaa hore ilkaha hore ilkaha horaad koodana waa la yihahda faqriga ciridkana waa la yihahdaa dhimxalgana waa la yihahdaa marka xagga ciridka iyo nabiga calayh salaam ilkihiisu axsan annaas buu ahaa soo degay calayh salaam wa nazaltu degay markaa arrintaada ishkaal baa ku allageeyey uma nazla nabiyullaahi wanazaltu waxaad moodaa cumar markuu tagay nabiga alay slam inula soo degay fanazaltu anna waan soo degay atashabaqu biljidci anoo geedkii iyo jaraanjaradii ku dhadhegan oo qabsanaya wanazla rasuulullah nabiga alayh salaam isagu waa soo degay kaannamaa waxaad moodaa yamshi inuu ku socdo cala alardi dhulka maa yamusu biyadii jaraanjarada gacantiisa kuma qabanaya nabiga calayh salaam asagu si caadu iskaga socday umar wuxuu leeha jaranjalaan qabsanaya imaa nabiga inuu tacawad uu caadaystay oo bartay iyo inuu nabiga calayh salaatu wasalaam quwadiisii iyo laga hadlaayo sidii uuna nabiga calayh salaam arrintaa ayada adeegiisii iyo xooggiisii marka anigas waan qaqabsanaya buu leehay cumar nabigaa ka weynaa calayhi salaatu wasalaam nabigaa ka weynaa xagga siniga iyo dada nabigaa ka weynaa iyo xagga macnaha ayib baa faqultu waxaan leeha rasuul allah inamaa kuntu waxaan ahaa fi lurfa inamaa kunta waxaad ahayd fi lgurfati qolki iyo meesha mashruubad ahayd ee khasaanadeed tiscatan wa sagaal sagaaliyo labaatan beri baad halkan joogtay waxaadna dhaaratay inaad bil aadan soo degayno bil aada haweenkaaga u imaanaynine waase waana soo degtay qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi ina shahra bishi bishan aan joogno yakuunu waxay noqotay tisca cishri anigu bil baan idhi bishii sagaaliyo labaatan bay ku dhammaatay faqumtu calaa baabi masjid baan istaagay fanaadaytu inta marka ishaarka ku jira waxaa weeye in waxay tusaysaa oo kumoodsiinaysaa baa u eg tahay cumar markuu radia allahu canhu nabiga u galay oo arrintii nabiga haweenkiisa waa furaydii uu ka soo orday gurigiisii uu imaaday inuu haddana isla markiiba soo degay oo uu nabiga la soo degay calayhi salaatu wasalaam cumar la soo degay waxaana u dhaxaysa intuu nabigu mashrabada galay meesha galay iyo soo degistiisa u soo degay bil baa u dhexaysay marka in la yidhaahdo markaa cumar radi allahu canhu markii hore uu yimid arrintii dalaaqii iyo furiinkii arrinkii uu kala hadlay markii loo sheegay dadkii buu gaarsiiyey waa ku soo noqnoqon jiray nabiga alayh salaam booqashadiisa iyo ziyaaraadkiisa bishii markii sagaal labaatankeeda ay maraysu deeno nabiga alayh salaam maalintuu soo degaayay buu haddana waafaqay sidiibuu ola soo degay sidaas marka in la yidhaahda ayaa ku habboon ayay culimmadu leeyihiin ayb wailaa markii hore oo arrintu ay dhacdayba lama soo degin inasha marka nabiga calayh salaatu wasalam hadduu soo dega cumar wuxuu leeyahy fanaadaytu masaajidka albaabkiisii buu yimid oo markaasu wuxuu leey saxaabadii fadhidood ooyeysa fanaadaytu biaclaa sawti sawdkayga meesha u korraysa kor dhawaaqay iclaam lam yutalliq rasuulullaahi rasuulki ilaahay ma furin calayhi salaam nisaahu haweenkiisii iyaan idin war ogaada nabiga ma furin haweenkiisii warkii la sheegay idaacu ahaa walaan jijirin oon sugnayn buu ahaa wanasalad hadi aaya aayadana soo degtay waida jaaahum amrun ida jaaahum munaafiqiinta ama ducafat lmuminiin dadka aan aqoonta badan lahayn ama munaafiqiinta idaa jaaahum amrun markuu u yimaado min alamni nabadgelyo ku saabsan oo in nabad ay dhacday guul la helay muslimiinta xaggooda ila saalixiim ah awil qofka cabsi ku saabsan oo xaq dhibaato iyo cabsi gaalo xaggeeda ah adaacuu bihi way faafinayaan warkii oo lala sugin nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisii ku xereraa iyo raggii ulcilmiga ah markaaba waa la raacino warkiibaa la raaco dadkii baa deena niyajid lagu walow raduuhu ila rasuul hadday naba ah iyo khabarkaas iyo amarkaas u celin lahayen nabiga wa ilaa ulilamri iyo dadka ulilamarka la yidhaahdo oo ahlucilmiga ah ee madaxnimada ama mas-uuliyaadka xelalka haya ama cilmiga aqoonta leh marjiciyada leh ehlulxalliga ah minhum ka mida dadkaas ulilamarka minhum saxaabada ka mid a lacalimahu aladiina yastanbiduunahu minhum waxay ogaan lahaa amarkaas aladiina kuwa yastambiquunahu amarka ay maqlaan istimbaada baxdiya baaritaan ku sameeya kadibna dayna sawaabkiisa istikraaj ka soo saarta looga bixiya minhum ayaga xaggooda wuxuu leeyahy cumar fakuntu waxaana ana anigu istambadtu kii baxdiyey daalika alamar amarkii faafay ee nabiga haweenka uu furay ahaa dadkii istimbaadka la yimid ee masaajidka ui fadhiistay ee nabiga haweenka uu furay un iska yimid maan ahayne intaa ka daba oo baaritaan ku sameeyey ayaan been markii nabiga u idmay oo orod u sheeg ayaan u sheegay buu leeyahay marka nabigu u gudbiyey u celiyey warkiibuu soo ogaaday nabigana wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam marka waa soo orod gaarhsiin wa allahu caza wajal wuxuu soo dejiyey aayat ataxyiir isoo dejiyey qaala xaddaana haaruun bnu saciid alaydi qaala xaddaana cabdullah bin wahbin akhbarana sulaymaan yaxna bn bilaal qaala akhbarana yaxya ibnu saciidin qaala akhbarana cubayd bnu xumayn annahu samica cabdاllahi ibn cabaasin yuxadid soo warramaya qaal bakantu sanata sanad baan nagaaday wa ana uriidu anoo doonaya an asala cumar bn khadaab inaan weydiiye can aayatan aayad qur'aan sanad kaamil ahan cumar ka maagmaagayo o ka cabsanaya inaan aayad sababnasuulkeeda aan weydiiyo iyo waxay ka hadlayso famaa astatiicu ma kelin sanadkaa dhan an asalahu inaan weydiiyo cumar haybatan lahu hayba iyo cabsi aan ka cabsanayo cumar wuxuu ahaa rajulun muhaab in laga haybaysu ahaa marka waan ku hagaagi waayey buu xataa kharaja xaajan ilaa uu cumar soo baxo isagoo xaj usoo aaday fakharajtu maau xajkii baan la soo baxay falammaa rajaca markuu ka soo laabtay xajkii fa kunnaa bibacdi dariiqi jidkii dheeraa ee makii madiinadis wuxuu ilinayay meel ka mida aan marayno cadala waa leexday cumar ilal araaki meeshii geedalaydaheed ee cadayga laheyd ayuu ku laabtay lixaajati lahu inuu ku xaaja guto oo isku qariyo meel geedale buu arkay hagiibuu ku leexdo kusoo xaaja gudiis yiri waanu istaagay xataa faraqa ilaa uu xaajadiisii xuma sirtu macahu markuu biyo uu shubay u khidmeeyo baysin kadib yaan soo wada soconnay faqultu waxaan yaa amiira almuminiin amiira almuminiino markuu weysiisanaya uu weydiiyey weliba sida imaan doonta faqultu waxaan yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedii oo xilligaa waa markuu muslimiinta odhan madaxda waa cumar u ahaaye manilataani waa kuwama labada tabaaharataa isku gaashaanbuursadee isu kaalmaystay calaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa min aswaaji haweenkiisa xaggooda labada nabiga calayhi salaatu wasalaam isku kaalmaystay ee isu gaashaanbuursaday inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka gooyaan malabkii iyo casalkii waa kuwama ama masalat lmaariya labadaasa lasu hayaay maariyat alqadiya faqaala waxay tilka xabsatu caaisha xabse iyo caaishay ahaayeen kuwa ayagaa qaala faqultu lahu waxaan ku idhi wallahi baan ku dhaartay cumarow in kuntu waxaan ahaa ina ushaaniya waxaan ahaa la uriidu kii doonaya an asalaka inaan ku weydiiyo can haada masaladaasi mundu sanatin sanad muddo laga joogo min sana ayaan raba inaan ku weydiiyo famaa astadiicu ma kenin haybatan laka cabsi iyo xisho baan ka xeshanay qaala cumar wuxuu yidhi falaa tafxal mardalasaa yeeli maa dananta waxaad u malaysaa ana cindii agtayda inuu ahaaday min cilmin aqoon iyo cilmi fasilnii canhu weydii wixii aad leedahay inaan cilmi u hayo oon garanaya aad io aragto in weydii haga cabsanin fain kuntu aclamahu wa aclamuhu haddaan ogahay akhbartuka waan kuu sheegayaa haddii kale de laa adrii baa ku taala haddaan ogahay waan kuu sheegi haddaan garan waayana laa adrii baa miho nisfu cilmi ah qaala wuxuu yidhi wa cumar baa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay inta marka uga jawaabay labada gabdhood ee ilaahay u ka hadlay inta tuubaa uu leeyahay faqad saqad qulubukumaa uu leeyahay labada waa caaisho iyo xabsa markuu u sheegay ayuu marka qisadii iyo u timid min baabi ziyaarati ilcilm waa cilmi badan buu marka usii daayey qisadii oo dhan buusoo ixaaeeyey usoo aruuriyey qaala cumar wuxuu wallahi waa ku dhaartay in kunnaa waxaan ahayn filjaahiliyati jaahiliyadii islaamka ka hor maana cuddu lilnisaa haweenka kumaana tirin jirin oo kumaana maanan eh, u arki jirin amran wax amara wax amar iyo tala ah iyo qiimo ah oo maanan haynin jaahiliin haweenka waxaan guryaha iska jooga oo ugu danguto umaan u arki jirin xataa anzala allahu tacaala ilaa ilahay ka soo dejiyey fiihinna haweenka maa anzala uu soo deriso ilaa la gaadhsiiyey raggii oo ilahay u yidhi walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf walahunna milu ladii calayhinna bilmacruuf haweenku waxay leeyihiin waxa kor saaranee xuquuqee lagu leeyahay waxa waajibaadee lagu leeyahay oo kale oo xuquuqay leeyihiin calayhinna waajibaad walahunna xuquuq sida ragga oo kale wey xataa anzala allahu tacaala fiihinna maa anzala ciduu deji oo gabadha naagtuu la qabo ninkeeda xuquuq iyo waajibaad mutabaadal ah ayay leeyihin ninkun waajib baa lagu leeyahay xuquuqna waa lagu leeyahy gabadhuna sidoo kale aayadda ilaa qur-aanka u soo dhegtay iyo haweenkii oo qiimahoodi la tilmaamo bannaanka la soo dhigay oo wixii ku sugnaayeena gumaystigii gaalada ku haysay ayaa qur-aanka iyo diinta iyo islaamka ayaa ka saaray waxay ku sugnaan jireen markaasay hadda kuwa ordayaanu leeyihiin waxaan taxriiru lmara waayo haweenkaan xoraynaynaayoo xorriyatu nisaa xuriyatu nisaa haweenku diinta iyo islaamka meeshuu gaarsiiyey maqaamkuu gaarsiiyey xuquuqda uu siiyey wax qaanuunoo siiyey ma jirto waxay ka hadlayaan haweenka banaanka usoo baxaano yaa la biirin la masruufin loo khidmey wax loo qabanin ayaga biilkooda iyo masruufkooda iyo akoontigooda iyo shaqadooda sida raggii meel walba hala galaan hala galaan dayib hadday hooyo tahay hadday gabar tahay hadday naag tahay hadday walaal tahay intaba islaamku xuquuq siiyey ayagu waxay leeya maya soo baxda gabadha marka xuriyatulmara ma aha ee waxay sida bacdi culamaa ay dhaheen xuriyat lwusuuli ilayha oo bacdu naas ay dhaheen sidii lagu gaari lahaa iyaga oo xushmadoodii iyo xayahoodii iyo qiimahoodii iyo karaamadoodii loo gaari lahaa ayaa la raadinaya ay u noqon lahaayeen silca raqiisa badeeca raqiisa inay noqdaan baa la rabaa oo bannaanka iska yaalo inagoo ballaaci karo intaasay raadinayaan aayadahaasa soo degay marka ilaa uu qur-aanka soo degay haween maxduud maan arki jirin wa qasama lahunna uu qaybiyey qur-aanku maa qasama wuxuu u qaybiyey xuquuq ah qaala fa baynaa waqti ana fii amrin arrimihii hore iskaga jiraa weli buu leeyahay oo qabnaayo dhaqanka hore yaa nagu sugnaayo ana anigoo fii amrin amar ku sugan atabiruhu aan ka fikirayo arrin arrimahay kamid oo ka fikiraayo id qaalat lii imraatii islaantaydii xaaskaydoo waxay ugu tiri oo ina madcuun aheed ahayd low sanacta kada wakada waa waxaa maad samaysid arrimiian ka fikirayay bay bay la soo gashay faqultu waxa laha ku idhi wamaalaki maxaad hartaayo anta adiga iyo walimaahuna meesha waxaan ku hayo umuurahaygan maxaa faraha ku soo geliyey maalaki adigii maxaad su finkeen anta adiga iyo walimaahuna waxa arrimahan aan ka fikiraayo mas-uuliyaddeeda ani aan leeya rag ilahay ka dhigay maxaa faraha la soo gelaysa allah haweena wamaa takallufuki taasa kugu kallifay fii amrin amar uriidu an adoonay ani inaan doonahay adiga waxaad u soo shaqo ugu yeelanaysa maxay faqaalat lii waxay ugu tiri cajaban laka layaa yaab baa tahay yaqlo khadaab cumarow arrimihii horead weli taagan tahay isbeddelka dhacaada la soconin waa isbadda agga dhanka fiican isu bedelo wey isbadda dhanka fiican isu bedelo wey hadda waxaa jirta isbadda dhanka xun isu bedelay sooma oo gabdhihii wanaagsanaa cishood ka lahaa gulyahooda joogay naqodka amar qaadanayay xuquuqdii iyo la kala qaybsan ragkii haweenkii waajibaadkii la qaybsan arrimihiina kala ogaada ninkuna nin uu ahaa naagtuna naaga ay ahayd arrimaha ayagaa markii de galbeedkii iyo meelaha iyo cadaankii wixii la raacay la aaday ayadana waxay noqotay inay haweenku la yaabaan raggii markay hadlaan raganimo u iska daya in la yidhahdo madxdaa ku dhimanin ah, madxdaa ku dhimanin yaa lagu jeeqeynin oo lagu xelin lagu figeynin ya oo ayaguna haweenku dhankaan isku bedelaan waa dhankaas ilaa mid kamida laga sheegay inuu calaacalay markii maanta awaamir taysiisa ay ilmaha qofkasa ka bedelo cuntada kari oo shaqeyn oo hawsha qaba oo wax ka xaq reerka oo alaabta madax ay tiri ay ku shaqaysay oo dhabarka xanuun yuu calaacalo wuxuu yidhi iblaahi in adeere marka anta ka jooga si fiican baan kuu qabay hadda si fiican ii qabiyo ah, si fiican ii qab marka waa calacalaya dayib calaa kulli xaal wax badan baa si jira wuxuu yidhi abushirbacadle maxaa rag qabsaday maxamedow waa qasanayaan marka wax badan baa sii jira hadda wii magaalooyinko dhan buu soo galay oo haweenku wax badan baa jira calaa kulli xaal gabadha wax laqabarkeeda iyo garab gursaageeda iyo tacaawunkaasi waa wax ku dhisan cusharada wanaagsan iyo macaamilada cashar bimacruuf nabigana calayh salaam waa asirin jiray laakiin haweenaydu inay doorkeedii haweennimo iyo daacadeedii zawjkeeda adeeceed inay ka tagta ma aho ay noqoto sidii gabadh reer galbeedka oo gaalada oo kala ay noqoto sax maaha waxaan ilbaxnimamahee waa ilnalaaan wey ilnalaan weyan ayb marka cumar radiallahu canhu gabadhi waxay tiri cumarow layaab baad leedahay jaahiliyadu waxay ku sugnaan jirtay islaam baa imaaday diin baa timid xuquuq baa timid ah xuquuq ayaa timid layaab baad leedahay maanta inaan hadal kuu darsado inaad la yaaban tahay waa cajaban bay tiri cajaban yaa cumar hay maa turiidu maba doonaysidba an turaajaca in laguu soo celiya anta adee wax hadal ah, maba ogolid wa inna ibnataka gabadhaadina la turaajicu waxay mucaaradaa oo ku celisaa rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam ee hadal ku celisaa xataa yadalla ilaa uu ka hadal rasuulka yowmahu maalintaasoo idin hadlaanin cadhaysan intay hadal ku celiso idinla admuranto yuu nabigeennabay ka cadhaysiisaaba gabadhaadina khayru khalqillaahi sala allah alay wasalam annagana waxaad didantahay kelima inaan kugu darsanno qaala cumar cumar waa baraarugay fa aakhudu ridaayi gooygii baad qaatay akhadtu bay ka dhiganta uma akhruju waan baxay kharajtu bay ka dhiganta makaanii isla meeshii aan taagnaaba waan dhaqaaqay xataa adfula ilaa aan ka galay calaa xabsa xabsaan u galay waa xaaskiisii waa gabadhiisii oo xaaska nabiga ah calayhi isalaatu wasalaam zawjatu rasuulillaah xabsa bintu cumar faqultu lah waxaan ku yidhi yaa bunaya gabadhaydee inaka adiga la turaajiciinamu waxaad ku celcelisaa rasuulallah rasuulka ilahi hadalka calayh salaam iyo mucaarada iyo kahorkeen hadal ma ka horkeentaa xataa yadalla yowmahu maalintiisa ha codbaana inuu ka ahdo mid caraysan faqaala xabse waxay tiri wallahi baan ku dhaaranay inaa lanuraajicu waan mucaaradnaa waan ku celinaa hadalka faqultu waxaan idhi taclamiina waxaad ogaataa annii uxadiruka inaan kuu digaayo haddaba digniin baan kusinaya cuquubata allahi baan kaaga digaya qaab xag alla kaaga timaada iyo waqadaba rasuuli rasuulkiisa cadhowdiisaan kaaga digaya rasuulka cadhowsiisa ciqaab baa kuu soo degi karkaarkaa lagu wareejin doonaa joog yabna yaa bunaya gabadhaydii laa taqurannaki yayna kuu kadin yaan ku kadsoomin haadihi latii gabadhan qad cajabaha uu cajabgeediy xusnaa wanaaggeediiy quruxdeeda iyo wa xubbu rasuulillahi jecelka nabiga calayhi salaam iyaha uu jecel yahay ha ku dabadayanin caaishiinka ku dabadayato meeshaas dhibaataha kaasoo gaadho quruxdeeda iyo jaceelka nabiga uu qaba calayhi salaam waxay samaysay caaishaan samayn tiraahdo meesha ayadaa khitaargeli uma kharajtu markaasaan baxay xataa adfula calaa ummi salama gabadhii markuu canaantay oo waaniyey war ummu salamana iska sii mar buyi liqaraabati minha qaraabaan ahaynoo waa isku dhaweele fakalamtuha markaasaan la hadlay iyadina oon inaadna joog hadalkii aan bilaabay faqaala lii umu salama waxay ugu tiri cajaban laka ya bna alkhadaab cumarow la baad leedahay qad dakhalta fii kulli shay wax kasta farahaad la gashay xataa tabtaqii waxaad raadinaysaa an tadkula inaad gasho bayna rasuulilah nabiga ilaahi calayh salaam iyo wa aswaada haweenkiisa inaad kala dhex gashaad rabtaa ah, nabiga iyo haweenkiisiba haddaad usoo dhigato inaad kala dhex gasho oo bannaanka naga mar qaala wuxuu yidhi fa akhadatnii wa qabatay akhdan qabasho iyo canaan ay kasaratin iga jajabisay can bacdi maa kuntu waxaan ahaa qaar kamida ajid waxay ahayd wixii igu taagnaa qaar ka mida meeshaas digadigaha iga dhigtay naseexada aan rabay iyo hadalada aan gocanaayo wixii aan rabay oo dhan hadalkaa ay tiriba wala iga kala turtay fakharajtu min cindiha waan iskaga baxay buu leeyahay kharajtu waan baxa min cindiha wa kaana lii saaxibu min alansaar nin reer ansaareeda ayaan saaxiibbay ahayd idaa qibtuha oo saxaafad bay ahaayeen cawaalidaa madiina xaafadaha xaafadahaas cawaalida la yirahda xagga shaqu lmadiina reer aws halkaasay deganaayeen idaa qibtu markaan baxo citbaan binu maalik waa la yidhi waqiila kayra dalik idaa qibtu markaan baxo aataanii bilkhabar idaa qibtu markaan maqnaado aataanii wuxuu ii keeni jiray saaxiibka bilkhabari khabarka wakaala yaa mid walba midka wakiilka ahaa oo mar walba magaaladii iyo toonkii lama imaan karin iyo masjidkii nabiga jaamicii darihii iyo hurihii kalea lagu jiraa oo la qabani marka marra asagaa magaalada imaan marka wixii war oo dhacay iyo wixii waxyi oo soo degay iyo wixii ciidoo la diray iyo wixii sariyo ilaaloo timid iyo wixii gudoo la gaaray wixii cabsi oo dhacday arrimahaas oo dhan buu soo gudbina habeenkii baa lakala war qaadan cumar markuu tagana sidoo kale idaa kuntu ataanii bilkhabar wa idaa qaaba asaga markuu maqan yahay oo darsiga ka maqan yahayna kuntu ana aatiihi ana u keeni jire bilkhabari wixii khabara laakiin casharka inuu baaqdo lama rabo oo casharka uu saa ku dhaafo waa laisbaadhaafsanaya mookeysi baa la yihahdaa mawba xirsu saxaaba bilcilmi waalkhayri saxaabada cilmiga iyo khayrka si ugu dadaali jireen ayay tusaysaa qofkii dan aada oo meel aada xataa ilaa wa ilaa darsigiisa maskaxdu kaga jiraa iyo cashirkii madaxdu kaga jira kii ka xaadiray oo ka qayb galay baa dib loogu soo ceshadi wanaxnu xiimayidin xilligaas isaga ah yatahawafu waxaan ka cabsanayna malika in boqoraho min muluki kasaab boqoradii kasaasinada la dhihi jiray nimankay kasaasina nimanadhoo asl carab aha oo shaam degi jiray nin boqoroo boqoradoodii ka mid a ah, ayaan cabsi ka qabnay ukira lanaa nanoo sheegay annahu yuriidu inuu doonaayo an yasira ilaynaa inuu xaggaana usoo duulo oo nagu soo duulo faqad intalaat suduuruna xabadka annaga minhu midkaas ka ka diyaargaroogiisii yaa xabadkaan ay ka buuxsantay warkiisiiba maalin walbada uu diyaargaroobayaadii ayaa aad qalbigaana ugu jirta marka wax allaa wixii cabsi oo la sheegaba asagoo umaan u nasbanayna fa aataanii saaxibii ataa saaxiibii baa ii yimid u ahaa yaduqu lbaab maantuu magaalada u dhacay warkiibuu soo ogaaday wax isbadda dhaxrin dhacday markaasuu habeenkii markuu yimidba gurigaybuu toos u soo waa yimid iyo dunqul baa isagoo albaabka garaacaya si weliba xoog leh wa qaala markaasu wuxuu yidhi iftaax eh, iftaax eh, warfur warfur warfur buu yidhi auma huwa auma huwa riwaay kara faqultu waxaanuni jaaa alkhasaariyu maxaa dhacay ma khasaarigii baa yimid boqorkii reer khasaasire miyaa yimid faqaala wuxuu yidhi saxaabigii ashaddu min daalik wax ka daran ninka asagaa marwala kala bixiye laakiin wax ka daran oo saamayn lagu yeelanaysa abada ayaa dhacay ictazala rasuulu llahi sala alla alay wasalam wuxuu ka fogaaday aswaajahu haweenkiisa nabiga alay slam haweenkiisa oo dhan buu ka wada fogaaday o ka dhexbaxay furiinna markaasa ku fasireen arrintaasaa naysata oo nabiga calayh salaam iyo ehelkiisa iyo gudihiisa iyo xaasaskiisa ayay aad oga mugaayaan saxaabada wax yaroo khilaaf iyo maaragtay shanqara inay maqlaan ma rabaan faqultu waxaan idhi raaqana waxaa booroobay anfu xabsa wa caaisha xabse iyo caaisho sankoodii waa dulloobay waxaan oga baqaayey say u socdeen bay ahayd say u socdeeny u dhaqmaayeen in waxaa dhaci doona waan sugaayey uma aakhudu waxaan qaatay buu yidhi toobii maradayda fa waan baxay xataa jiitu ilaan ka imaaday magaalada riwaayo kale waxay caddaynaysa inuu ku tukaday meeshiisii salaada subax riwaayada nabiga masaajidkiisa ku tukaday marka intuu meeshiisa ku tukaday si halhaleelah ayuu haddana toog ka imaado nabigu la tukaday salaadda lagu jiro labadaasoo ugu jimciya fa xataa ji'tu ilaa aan ka imaaday madiina townkii masaajidka nabiga fa ilah rasuulullah nabiga calayh salaam fii mashradati lahu meel warfa ah oo uu lahaa oo yartaag ahoo karakaro lagu fuulo ayuubay ku jiraa taasoo yurtaqaa lagu fuulo ilayhaa iyadu bicajalatin jaranjaraa lagu fuulaa iskama fuulo wa gulaamun lirasuulillah addoon nabiga calayh salaam uu lahaana aswadu madowna calaa ra'si daraja jaranjarada madaxeedii xataradeeda meeshii laga fuuli lahaa ayuu ku fadhiyaa alwaha kasoo lalmistay faqultu waxaan idhi haadaa cumaru cumar weeyaane ninyo rabaax la yidhaahdo faadan lii idan nabiga i weydii qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi faqultu hada cumaru faudina lii waa la idmay xadiid waa soo marray haddii dhowr jeer ila celceliyey markay dambe faudina lii waa la idmay qaala cumar wuxuu yidhi faqasastu calaa rasuuli illaah nabiga calayhi salaam baan oga qisooday hada alxadiida qisadaas waxaan ahaan jiray ilaa nabiga uu ka qisday falamaa balaqtu markaa gaaray xadiida umu salama umu salama canaantu intuu sugayo ehelnimo canaan ehelimo inaan canaantoon hadalkeeda igu tiriin markaan maraaya maraayo sheekadii tamasama rasuulullahi waa muusoolay sala allah alay wasalam cumar muusoodkaa nabiga uu furfuro oo carada ay ka yar maxduu rabay wa inahu nabigu la calaa xasiirin darin buu ku jiifa maa bayna wabayna dalintaas shay wax u dhexeeya male wa taxta ra'si madaxana wuxuu ku hayaa wasaara barkin min abni maqaar laga sameeyey harqadeeda waa marqaar muxuuha maqaar weeye harqada maaratay barkintaasi xashmuha waxaa lagu dhumay ee lagu afuufayna liifun weeyaan geed qashinkeedii oo salkay wax laga soo goray ayaa maarata maxasul oo kale ama kale laga dhigay wa inna cinda rijlayhi xagga lugihiisa agtooda waxaa ka muuqda qaraban ayaa ka muuqda xoogo adqaa oo madmuuran la aruuriyey wa cinda ra'sihi xagga madaxiisana uhuban baa ka muuqda jamcu uhba jamcu ihaab xoogoo maqaaro yaa ka muuqda mucallaqa la suray arko fara'aytu waxaan arkay athara alxasiri darintu say u saamaysay fii jambi rasuulillaahi nabiga dhinaciisa calayhi salaam ayaan arkay oo markaasaan isxajin waayey bakaytu waan ooyey buya cumar radi allahu canhu faqaala nabiga wuxuu yidhi maa yumkiinka yaa cumar maxaa kaa weysana qultu waxaan yaa rasuul allah ina kisraa wa qaysar boqorradii waagaas xilligaa laba dowladood waaweyn baa jirtay labadii dowladood dowladdii faris iyo reer rub yurubka waxaa dabaday ina kisraa wa qaysara fiimaa humaa fiihi waxay ku sugan yihiin nicmo iyo barwaaqa waad og tahay rasuulullah adigii rasuulka ilaahayana waa ka xaaladdan ay ku sugan tahay faqaala rasuululahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi amaa tardaa miyaada raalli ku ahayn an takuuna lahum addunya inay adduunyo u sugnaato walaka alaakhira adna aakhiro aada yeelato tilka daaru laakhira najcala ladiina laa yuriidu lculuwa wayaan oo adduunyada ninkaan sarrayn iyo korrayn waxba ahayo ina aakharo ku dadaala ayaa jannada sarrayn helaya darjo helaya mxamed bn muan qaal xadana cafaan ibn safar qaal xadana xamaad bn slm abarana yaxya bnu saciid can cubayd bn xunayn can ibn cabaasin qaal aqbaltu maca cumara cumar anoo la socda ayaa soo qaabilay makaa laga yimid xajkii xataa idaa kunaa bimari haraan maru haraan markaan marayna wasaaqa xadiid duulika dacwa xadiidi salaymaan bn bilaal hayr anahu qaal qultu sha'nu maratayn labada haween xaalkooda laga hadlay qur-aanku waa kuwee qaala cumar wuxuu yidhi xabsatu wa ummu salama waa xabsada ummu salama wahmi baa ku sugan riwaayat akar walaxfad riwaayada akarka waxaa weeyaan xabsatu wa caaisha musama meeshuma soo gelin labadaa quraan ka hadlay ee isku tabaahuray wazaada fiihi waataytu xujara cumar wuxuu leeyahay guryihii nabiga calayh salaam baan maray faidaa fi kulli beytin guri walba gurihii waxaa ka muuqda aad ka dhegaysanaysa bukaan ohin ohin baa ka maqlaysaa baad ka maqlaysaa yani haweenkii nabiga calayh salaam iyo wixii la joogay haweenka asxaabiyaadka masaajidkii oohin baa carada qabsatay haweenkii nabigu waa furay baa layidhi aad baa marka wada naxay aad baa loo naxay oo dad waxay ahaayeen safaa safaaulquluub wanaaggaysla jecel oo aad iyo aad wanaaggaysalo jecel bay ahaayeen wixii dhibaato ahna ka wada walbahaara wazaada aydan wa kaana aalaa minhunna shahra bil buu nabiga ka dhaartay haweenkiisa inuu u dhawaanayn meeshaasuu ka galay marka filmadaajiicdaa sikaya sariirta iyo gubasha keliya ma ahee bal kale haddaad degto oo caradaada halkaa la gashana ayada waxba dhib ma leh falamaa kaana tiscan waishriin sagaal iyo labaatan markii ay marayso bishii wayba dhammaatay nazala ilayhinna haweenkii buu usoo degay caaishu ka bilaabay qaala waxadadana abubakr bin abi shayb wazuhayr bin xarb walafdi li abubakr qaala xadadana sufyaan bin cuyayla yaxya bn saciid lansaari samica wuxuu maqlay xubayd bnu xumayna oo huwa mowla alcabaas weeyaane qaala isagoo yidhi samictu ibna cabaas baa maqlo yaquulu lakuntu uriidu waxaan doonaayey an asal inaan weydiiyo can maratayni latayn labada haweenee fadaaharataa calaa cahdi rasuulka nabiga calayh salaam isu kaalmaystay nabiga ee xoogow nabiga calayhi salaam culays saaray falabidtu waxaan nagaaday sanatan sano ma ajidu aanan helaynin lahu cumar mawdican meel munaasaba ka weydiiyo oo keligay aan ka helo xataa saxibtu waxaan la saaxiibay xaj u raacay ilaa makata maka falamaa kaana bimiradaaraan markuu maraya dahaba wuxuu dabcay yaqdi xaajatu inu xaaja gudasho u leexdo faqaala wuxuu ugu yidhi cumar adrignii isoo gaarsii oo ii keen biidaawatin ubawaysood min maahin biyaa ii keen ma ardaygiisi weeyaanoo mucalinku waa u bannaan tahay inuu khaadimsado ama uu Ehm, isticaanayso marka biyaha ubada i keen faataytuhu biha markaasaan u keenay falamaa qadaa xaajatu markuu xaaja gutay warajaca uu kusoo laabtay xaaja gudashadii dahabtu waxaan guda galay asubu calay inaan ugu shushubahay biyihii waysanahaa wadakartu marka waxaan sheegay wadakartu faqultu lahu arrinkii buu xasuustayoo faqultu lahu waxaan ku yidhi yaa amiira almuminiin amiiru lmuminiin cumarow manin man waa kuwa labada haween ilaahay qur-aanka kaga hadlay in tatuubaa ilallaahi faqad sa'a quluubukuma uu leeyahay dadnimada labada waa kuwama toobadkeena qulubtiinni baa leexatay arrinaan waa baanin baad gashay nabigaa culayska gud gaarsiiseen kuwa la leeya waa kuwama amaa qadaytu kalaamii hadalkayga maba dhammaystirin xataa qaala ilaahi ugu yidhahda caayishatu xabsa caayishadii xabsay ahaayeen warkiiba si dhammaystir markuu fahmayba taas buu sheegay waxadadani isxaaq bin ibraahim alxadali moxamed bin abi cumar wataqaaraba fi lafdi alxadiid xadiidka lafdiisa waa iskaga dhow yihiin qaala ibn cumar wuxuu ibn abi cumar xadadna wa qaala isxaaq barana can zuhri can cubaydillah bin cabdillahi bin abi dawr can ibn cabaasin qaala lam azal kama zuulin xariisan inaan ku dadaalaya an asala cumara inaan cumar weydiiy can mar'atayni labada haweenee min aswaaji nabiy nabiga haweenkiisa ee allatayni labada qaala allahu tacala ilahay uu yidhi in tatuuba ila allah faqad saqat quluubukuma labada uusa ilaahay leeya waa kuwaba xataa inaan weydiiyaan muddo raadinay xataa xaja cumar uu soo xajiye waxajashtu macuan la soo xajiyey falamaa kunaa bibacdi ariiqi marradahraan waddadii meel kamida markaan marayna cadala cumaru cumar waddadii buu ka leehay wacadaltu macahu bilidaawa ummadii weysaynin baa la leexay oo asaga baa raacay fadabaarasa baraaskii iyo bannaankii iyo xaajo gudashadii meeshii lagu xaajo gudanaya geedihii cadaynahaa buu dhex galay uma aataanii wa iimin fasakabtu calaa yadayhi gacmahan ugu shushuba biyihii fatawadaa waa weysaystay faqultu waxaa ihi amiira almu'miniin manil mar'ataani weysada qofka waa lagu shushubi karaa manil mar'ataani waa kuwama haweenka labada haween min aswaaji nabiy haweenkii nabiga ka mid ahay sala allahu alayh waali wasalam allataani labadaas oo qaala allahu caza wajal ilahay uu ku yidhi lahumaa ayaa ka sheekayn doona in tatuubaa ila allahi faqasaqa quluubukuma dadoo dadka intaa way fiican tahay maxaa yeele qulubtiina way leexatay qaala cumaru cajaban laka ya bna cabaas cabdullah bn cabaas oo la yaab baad leedahay cajab qaala zuhriyi wajhulcajari oo wajhu tacajubi cumar waa cajaban muxuu u yaabay zuhri baa marka siduu ku fasiray fiiri zuhri wuxuu leeyahay keliha waa nacay wallaahi baa ku dhaartay maa sa'alahu canhu wuxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey buu nacay walam yaktumhu kama saqarinin inuu arrintaa weydiiyo oo hadda gabadhiisii baa laga hadlaayaa iyo nabiga calayh salaam waxay ku sameeyeen iyo canaantii la canaantay ay ku saabsantaha qisadee tiibuu yar nacay cumar haddana ma qarinin waa cilmi la weydiiyeyoo cilmi haddii lagu weydiiye ma qarinaysid walam yaktum masa qarinin saasuu walaakinahu lam yaktumhu ma qarinin saasuu ku fasiray qaarna waxay leeyihin maya alimaamu qurdubi wuxuu leeyahay kitaabkiisa almufrid la yidhaahdo sharxu muslim ma ahee wuxuu cajabanta la yaaban yahay waxaa weeyaan masalada sidii masale waadix u tahay qur-aanka tafsiirkiisi iyo fahamka qur aanka cumar cabdullahi bin cabbaas loogu yaqaanay xabru lumma isagoo yarbuba odayaasha masaladay hurhuri waayeen buu hurhuri jiray idaa jaa nasrullahi waa ku ka jawaabay keligiis macnaha ka hadlaysay marka inaad garan laadahay masaladan sa muuqata ayaa la yaabayaa iyadana waa lagu fasiraa taasaana ka dhow qaala waa cajaba laka wuxuu yidhi hiya xabsatu waa caaisha waa caaisha iyo xabsa uma akhada yasuuqu lxadiid cumar sheekadiibu markayuu ka hadlay oo yasuuqu maaa yarwi lxadiida buu ka sheekeeyey qaala kunaa macshara qurayshin haddaan qurayshin ahay annaga reer quraysheed waxaan ahaan jirray qooman dad naqlibu aan ka adagnaa annisaa haweenka oo ragga reer quraysheed ee reer maka ah haweenka waan ka adkaan jirray hadal naguma soo celin jirin falamaa qadimna almadiina markaan madiino gallay reer aws iyo reer khasrad baa deganaayeen wajadnaa waxaan u hellay u tagnay qooman qoom taqribuhum ay ka qaalib noqonaysa nisaama haweenkooda nimaha haweenkooda ay ka qaalib noqon oo haweenku baawarka haweenka ay leeyihiin ayaa u nimid fadafiqa nisaa'una bi-aadii baa saamaysay haweenka haweenkaanagii dafiqa nisaa'una haweenkaana waxay guda galeen yatacalamna inay ka barteen dhaqankii min nisaa'ihim haweenkii reer ansaareed oo ayaguba deedna ay ogaadaan in haweenkii ragga lala hadli karo qaala wa kaana manzilii gurigeygana wuxuu ahay bani umayata binu zayd bilcawaali reer madiina nimankii reer reer ansaareed qows ka midoo bani umaya la yidhaahdo ayaa dhex degaan axwaalida ku yaalla fataqabadtu yowman maalin umaan carooday calaa imra'ati xaaskaygi baan u carooday intay isla hadashay fa failaahiya turaajicunii hadalba iguu soo celinaysa oo jawaab bay weydiinaysaaba waxaan filaynin oon la yaabay bay noqotay oon arki jirin faakartu waan inkiray an turaajicani inay igu soo celinaysa hadal tanaan hala ashqaraaroo la yaabay faqaalad waxay tiri maa tunkiru maxaad la inkiri an uraajicaka inaan kugu celiyo warkii hore miyaad weli ku dhegan tahay wallahi waa ku dhaartay in aswaaja nabiy nabiga haweenkiisa calayhi salaam baa la yuraajicannahu nabiga hadal ku celiyey adiga maxaad la gaaban tahay watahjuru weliba mid kamida ah way ka hajirtaa xidaahunna alyowma maalin oo kaamila ila layl habeenkii iyada ka aamusnaataa oo ka hajirtaaye adiga maxaad ila yaaban tahay fanalaqtu buu leeyahay cumar waan tegey fadakaltu calaa xabsa xabsa oo gabadhiisii aabuu yidhi tii haddii waxanba ku jirto mar waa la furi doonaa faqultu waxaan aa turaajiciina waxaad ku celisaa rasuulallahi nabiga calayh salaam hadal faqaalat xaytu nacamha faqultu atahjuruhu maxaad ka hajirtaa ixdaakunna midood miyahajirta alyowma maalin ila leyl miyay ka hajisaa oo nabiga korkuu tuurtaa qaala waxay tiri nacam haa qultu waxaan qad kaaba waa hoogay man midda facala samaysa daalika arrinkaa min ka kamida wa khasirada khasar walla hoogaya khasaara ina haysta caradii ilahay inay nagu dhacdo biqadari rasuulillaahi miyayna ka yaabaneen afataamunna xidaakuna midiin aamin miyay ka tahay an yaqbal allah inu u carooda calayha korkeeda liqadari rasuulilah rasuulka caradiisa daraaddeed failaahiya markuu u caroodo beena alla iyo rasuul qad halakad ee halaagsanna miyayna ka baqaynin laa turaajici ha ku celinin rasuulalahi sala allah alay slam waxadala walaa tas'aliihi shayan waxna adduun ha weydiininba wa sariirii iweydiin sariirii iweydiin maa badaalaki wixii kuubaa heerood rabto ani iweydiisa aabow walaa yaqurannaki yuuna kuu kelin ha ku kalsoomin ha ku dayanin an kaana jaaratuki midna lagula qabo waa caaisha jaara baramuna dhihin afku ka yar edbisanaya hadal ka edbisanaya baratuki ma dhihin ee jaaratuki inuu yidhi midda lagula qabo oo caaishaa in hiya iyadu awsaba kaa qurux badan tahay wa axaba ilaa rasuulilah nabigana uu kaa jecel yahay minka adiga yuriidu caaisha u jeedaaye gabadha ayada waxay samaysaa ku dayanin labada tilmaamood quruxda iyo jeceelka nabiga intaba kaa sidatahay qaala wa kaana lii jaaru daris baan lahaa min ansaar fa kunaa natanaawalu nuzuula ilaa rasuulilah fayanzilu yowman wa anzilu yowma Jesús.